الله وصلى الله وسلم على نبي الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط wuxuu ku saabsan yahay ashuruud fi ljihaad shuruudda ku jirta ama loo shardisan karo jihaadka gudihiisa kitaab shuruud baa inla kusoo jiray wax walbaba shardiga wuu geli karaa shardi saxiixa iyo shardi faasidaa kala jira waalmusaalaxati wa baabi shuruudi fi lmusaalaxa musaalaxada iyo heshiiska ama walmusaalaxatina waa ku saabsan yahay baabka maca ahlilxarbi gaalada ahlulxarbiga ah lala heshiiyo gaalada xarbiyiinta ee muslimiinta dagaalka u caddaystay ee dagaalka ka dhaxeeyo ayagoo xarbe iyo dagaal iyo cadaawad ka dhexayso haddana maslaxo way geli karaan muslimiinta iyaga heshiis waa lala geli karaa waa lala seexohan karaa ninka muslimiinta hogaankeeda hayana hadduu u arko inay danta ugu jirto maanta inay heshiis iyo maslaxo qaataan waa geli karaan walow maslaxadaasi qodobada ku qoran mararka qaar ba adeeg iyo xoogow haba ku jiraano la dhihi karo gaaladii baa xoogow loo yar daneeyey laakiin danta muslimiinta ay ku wataanoo dagaalka in la joojiye ah isdhexgal uu imaadaa ah, macruufka la faro oo munkarka la reebo ah dacwadii ayfaafta ah muslimiinta culayskii haystay iyo cadowgii xusna kaga imaanayay ay helaan aag aag nabadgelyo oo ay ku tanafusi karaan oo u baxsan karaan arrimahaas oo dhan waxaa loo igmaday loogana dambaynayaa imaamka muslimiinta iyo hogaanka muslimiinta haddii maslaxo iyo loo arko dan loo arko waxay keliya isku hayaan culummadu muddo ma leedahay mise ma laha oo jumhuurtu ay qabaan toban sano sidii nabiga uu la galay kufaaru quraysh yaa laga badinin heshiiska kuwa afar sannadaa kasii dambi ka yaraysiinaya waa jiraan kuwa saddex dhahaya waa jiraan kuwa culammada ka mida ah imaam maalik raximahullah qaarkood u nisbeeyeen oo le hadda maslaxada sidii loo arko unbuu ku soconayaa tiro iyo tiro la-aan waxba shardi maaha in tiro kooban la shardiyo oo heshiiska iyo masaalaxada ay ku socoto wa kitaabati shuruudi shuruudda qoriddoodana ku saabsan yahay waxay shardi ahoo la kala qabsanayo labadan kooxood ee heshiiska gelaya ay shardisanayaan in qoraal la sameeyo oo tawfiiq iyo kalsooni iyo wax markaa hadhow aan muran iyo khilaaf keeni karin oo qoran waa inuu ahaado sidaasna waa ku saabsan yahay baabkani qaala almusanifu raximah اllah xadaanii cabdullahi bn muxamedin qaala xadaana cabdالrazaq ibn hamaam asancaani qaala akhbarana macmar ibn rashid اlasdiy qaala akhbarani الzuhriyu moxamed ibn muslim ibn cubaydillahi ibn shahaab الzuhri qaala akhbaranii curwat bnu zubayr ibn اlcawaam can ilmiswar bn makhramata wa marwaana labadaasuu ka wariyey xadiid dheer oo aan isagoo goosgoosa soo maray dhowr jeer yo hadda isagoo tafsiil ah ayuu kuu keeni doonaa musanifka raximah اllah qisadii ku saabsanee sulxu اlxudaybiya kitaabu shuruudna wuu ku tafsiiliyaa musanifka tafsiir suurat اlfatxina waa ku keeni doonaa haddana isagoo mufasala mar labaad meelo kalena munaasabaad kala duwan ayuu inta hadba uu oga baahnaa u keeni jiray fiqigiisa asagoo raacaya musanifka raxmatullaahi calayhi yusadiqu wuxuu rumaynaya kullu waaxidin mid kastaoo minhumaa labadaa ka mida ah. waa urwa maswar binu makrame iyo marwaane xadiida saaxibihi saaxiibkii xadiidkiisa oo kan wuxuu warinaya midkan wuxuu warinaya way isku rumaynayaan way isxoojinayaanu ee wax iska hor ma aha qaalaa waxay yidhaahdeen miswar iyo marwaan kharaja rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam baa baxay marka maswar waa taabici cafwan maswar waa saxaabi sakiira oo dadtahay ibnu saxaabiy iyo abihi mahramata zuhri marwaanna waa taabici marka riwaayatu marwaan waa mursal saxaabaduu marka ka qaaday oo riwaayooyinkaa soo maray qaar baa caddaynayay riwaayada miswara iyaduna waa mursalu saxaabi waa la dhahaa oo maraasilu saxaaba ama dhibaataa ah ma laha maxaa yeele saxaabi saxaabin buu ka warin qaala kharaja rasuulu llahi baa baxay nabiga sal allahu alayh wasalam zaman alxudaybiya xudaybiya zamankeedii ayuu nabiga baxay calayhi salaatu wasalaam sanadkii lixaad ee hijrada nabiga calayh salaam ee madiine uu joogay lix sano bishii dilqacda ayayna ahayd markuu nabiga soo baxay calayhi salaatu wasalaam cumruu soo niyeeyey qasadkiisana cumray ahayd inuu makal mukarama tago kacbada uu dawaafo sacyigii la yimaado cumro uu la yimaado ku xalaaleeyo jeedadiisii tadbeeya rasuulka dagaal ooma soo diyaargaroobin oomana soconin laakiin sansaan dagaaleed bay yeelatay cumradii walidaalika qasawaadkana waa lagu daraa cumrooyinkana waa lagu daraa wixii kale ay munaasab tahay ka shuruudi wahayrihana waa ku imaanaysaa marka cumratulxuduubiyana waad maqli qaswadii xuduubiyana waad maqlaysaa oo qasawaadkii marka dambe dagaal bay u ekaatay gaar ahaan markii cuhmaan bin cafaan radi allahu canhu kufaaru quraysh intii loo diro la yidhi war u sheeg u sheeg annaga dagaal ooma soconno cumro baan u soconnaayo orod u tag ee uu soo yeeray khabar ah cuhmaan waa la dilay markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam iskugu yeeray saxaabadiisii kun saddex boqol kun afar boqol kun shan boqol intaas waa lasku hayaaye iyo ka badan qaar baa sheegay waxays u badan tahay ilaa kun afar boqol iyo shan boqol dhina ahaayeen nabiga baycat ridwaan waxaa la yidhaahdo shajarat ridwaan geedkaasuu nabiga iskugu yeeray saxaabada baycay meeshaa ku galeen aad iyo aada u culus oo qaarkood saxaabadu ay nabiga heshiis kula galeen ilaa ay dhintaan inayna soo noqonin qaarkoodna waxay kula gareen aynan cararin oo dagaalka laga cararin tiro yar oo kun iyo shan boqol laakiin tayaro wey meesha ay joogaanna waa meel ka fog dhulkooda iyo meesha ay joogeen oo maka duleedkeeda oo quraysh oo dhan ay degan tahay ayaa dagaalka laga geli rabaa marka baycat ridwaan ayay la mabaayacbaxday oo ilaahay baa ka raadi noqday kuwii la mabaayacooday nabiga calayh salaam taxta shajara yadullaahi taxtaydi baa ka ilaahay subxana wa tacala u lahaa marka waa baxay zaman alxudaybiya sanadkaasay ahayd xataa ida kaanuu bibacdi ariiqi wadadaas isku xidha maka iyo madiine marka la marayo oo loo sii socdo maka qaala nabiyu yuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaam ina khaalid ibna waliid khaalid bin waliid ninkii la dhihi jiray bilhamiim hamiim buu joogaa quraacu hamiim ama humaym eh, aniga wuxuu u binamiim laakiin sida nusakda kale ah eh, macruufka waxaa weyaan alhamiim wey soo maha ayb halkaasuu joogaa khaalid bin waliid khaalid waa intuuna soo islaamin ee uu gaalka ahaa ee muslimiinta uu ka soo horjeeday weligii nin dagaalyahanah oo xarbaha ku inkaarana waa ahaa fardihiibaa asaga mas-uul looga dhigay fardoolaydii waxaal waddadaa dhabarjiin baa lagu talagalay waa ka wareeray nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina khaalid bin waliid baa bilqamiim inoo jooga halkaasuu noo fadhiyaa fii khaylin farduuna ku jira oo wataa liqurayshin quraysh ay leedahay dariicatan xaala kownihi ariica isagoo iraalo ah oo kufaaru quraysh ilaalo u ah nabiga iyo ciidankiisii meeshay soo gaareen ayaa loo diray mar walba inuu isha ku hayo digniina uu soo bixiyo ifafiduu waxaad qaadaan daatamyamiina dhanka midigtaa ah dhanka midigtaa qaada buu nabig alay sl dhanka koox saxaabada kamid a ah ayuu yiri gara oo ninkaa dhabarjabiyi nagu samaynin riwaayooyinka nusakdooda waxay qoraysaa bilqamiin ayay qoraysaa laakiin daat alyamiini baa saxa fakhuduu daat alyamiin fawallaahi baan ku dhaartay oo buu leeyahay saxaabigu maa shacara ma fahmin mana ogaanin bihim saxaabada nabiga ee loo soo diray khaalidu khaalid ma ogaanin ciidankii loo soo diray layidhi khaalid mama ogaada khaalidkii waxbaan ilaalahaylahaa waxba kauna wahayn xataa idaa hum wuxuu arkay uun ayagii oo biqatarati ljeysh jeyshka bustiisii iyo siigadiisii iyo habaaskiisii fardihii siigada ay kicinayeen isagoo dhex taagan buu is arkay un oo lahayaba unbuu ka warhelay waa khaalid bin waliid islaamay markii dambe saxaabi jaliila sayfullahi almasluul loo bixiyey marka isagoo wuxuu arkay oo qatalat iljeesh ku jira faalaqa yarkub markaasuu tegay orday yarkubu asagoo ordaaya fardihiisiibuu kaxeeyo cayliyo maka u sijdaayey nadiiran xaaluu yahay dige li qurayshin quraysh quraysh buu digaayo leey qurayshay waa kan muxamed iyo ciidankiisii waanana hayaa nabigana olama socdaba dagaal wasaara nabiyu nabigu waa iska socday calayhi salaau wasalaam jihadaanna ku iskaga socday xataa ida kaana bihaniyati alatii yuhbadu markuu maraya karinta laga hoobto calayhim reer qureysheedii maka looga hoobto minhaa xaggeeda yay barakad fadhiisatay yubadu calayhim looga hoobto minhaa yani karinta looga hoobto xaggeeda karintaasi oo dhanka maka waxaa la dhahaa aniyat muraar haniyat lmuraar oo maka ku foorarsato oo marka xudaybiye laga baxo xudaybiyaduna waxay ku taallaa hadda waa meel jidde iyo maka u dhexaysa wey dhan qayb ka midana xaramkay raacsanta qayb kamida qayb ka midana xilli bay raacsanta marka aad jiddo ka tagtood maka kusii socoto dhexbartanka meel wax si musxaf ahaan oo sida rixliyan oo kalea loo u kala waran ayay ku calaameeyeen oo waddada maaragtay korkeeda saaqaas ahaan loo mariyey meeshaa weeyaan marka nabiga calayh salaam iyo saxaabadiisa waa iska socdaan ilaa ay karintaasi ka degeen allatii yulbadu calayhim looga hoobta ayaga minha karinta barakad hadka markay maraysa karintaas yay barakad fadhiisatay oo arumadtay bihi nabiga raaxilatu hashiis hashii nabiga calayh salaam baaba jilbaha goosatoo fadhiisatay waa hashii qaswo aheed ee socod iyo orod lagu yaqaanay ee weligee laga badinin ilaa mar mooyeene ah, faqaala annaasu dadkii baa waxay yidhaahdeen xal xal ayay yidhaahdeen waa hadal zajrun lilibil geelaa lagu canaantaa xalxal yani is is is oo kale wey ama geel haddaad ku canaanata waa yaqaan xalxal maxaa kaloo dhaha ya is is waka xalxal baa la dhahaa geelaa keliya lama dhaho geelun baa loo isticmaali xalxal ayay dhaheen fa alaxat markaasay sii daa'intay fadhigeedii alaxad min alilxaax istamarat alqucuud fadhigiibay daa'imtay oo xalxal iyo dhawaaqi lagu dhawaaqay waxba waa ka bedeli waayey faqaaluu waxay dhaheen khala'at ilqaswa hashii qaswayaheed maanta way xaraantay xaraar khayl fardaha loo isticmaalaa markuu farasku uu baaratay dhaqaaqi waayo socon waayo geelona khala baa la yidhahdaa marka khala'at ilqaswa hashii baa xumaatay oo yani way fadhiisatay xoolaha la rarto qaarna weligood haddii si kasta culays loo saaro daal kasta ma fadhiisanayaan ilaa dameeraha u badan faqaaluu khalat ilqaswa faqaala nabiyu sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi ma khalat ilqaswa walqaswa mayna daalin wamaa daaka lahaa inay daasho iska fadhiisatana oo ma aha bikhuluqin dabeeco dhaqan ay leedahayna maba aheenba sabaaqa bay ahayd hal orod badan bay ahayd cadbaana waa la dhihi jiray qaswana waa la dhihi jiray walaakin xabasahaa waxaa maanta xabisay xaabisulfiili miradihii midka xabisay baa xabisay nabi sala allah alay wasalam waa ka xarigta ishaaraynay maroodigii kusoo guuray maka xilligii nabigu u dhashay calayh salaam xabashida waa kii ay soo dhaafi waayeen meeshii lagu halaagay oo mina iyo musdalifo udhexaysay waadi lmuxasar marka allihii xabisay baa kana xabisay maka dagaal maanta una ka dhicin ayuu alla rabaa subxaanahu wa tacaala uma qaala nabigu wuxuu yidhi waladii nafsii biyadii allaha naftayda gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay laa yas'aluunanii ima weydiisaan quraysh khubatan khaslo iyo xaalad iyo shay iyo amar yucadimuuna ay ku weynaynayaan fiiha khasladaas iyo khudadaasi xurumaat illaahi ilaahay xurmadiisa ilaa acdaytuhum waa siinayaa iyaha khudadaas iyaaha khasladaas ay weydiistaan wax allaala wixii maanta dagaal lagu baajin oo dagaal iyo iskudhac lagu baajin oy maanta weydiistaan walow haba ahaado waxyaalo ayaga ay wataan oo annaga nagu xumaynayaan oo daahirkooda jawr iyo dulmiba hallaa ka dhigee si dagaalkaasi xaramka ilaahay looga badbaadiyo maanta ayaa yeelayaao dagaal waa hor istaagi buu rasuulka calah salaam wax alla waxay sheerdistaan oy ogolaadaan oy shardistaan waan ka aqbali taasuu nabi sal allah alay wasalam walidaalika hadalka nabiga calayh salaam baad arki doontaa in wax badan oy saxaabadu diidanaayeen oo la yaabanaayeen uu qalinka ku duugay oo aqbalay oo yidhi socodsiiye oo waxay kufaal quraysh ay rabaan oo dhan maxaa yeelay maslaxaduna ku xaqiijinaya in dagaaluuna ka dhicin maka maslaxo iyo guulla ay ku dhammaato safartan kadibna madana kale iyo masaalix kale ay muslimiintu ka faa'idaystaan isku dhacaa iyo in lagu degdego wixii ama diyaan aan loo ahayn ama natiijadoodiiyo midhaha laga helaya aynan ahayn wax cad aynan ahayn ku degdeg dagaal lagu degdego faa'ido ma laha tabaabshaysi iyo isdiyaarin buu u baahan yahay ciribtiisa in la ogaado la daraaseeyo waa u baahan yahay marka nabigu wuxuu yidhi wax kastoo ay maanta weydiisaan dagaalka waan ku baashinaya markuu intaa yidhi buu uma zajaraha hashii oo fadhido oo la karilaha ayuu canaantay oo yidhi kac fa way booday marka Ah, waxbay fahamtay waa booda waa istaagtay ilan xaggii loo warayy dagaalkii sheekadii waa kdhorkal kadid kadib xaal dagaal ma jiro waa istaagtay qaala facadala canhum waaba ka leexday rasuulka calayh salaam waddadoodii kufaar quraysh jidkii buu ka leexday xataa nazala wuxuu degay biaqsa alxudaybiya xudaybiya ceelka la yidhahda waa ismu makaan oo xudaybiyadu ceel meesha ku yaalla lagu magacaabaa meeshii xudaybiya la dhihi jira ceelasheedii meesha u koraysay buu degay ceelashii biyaha badnaa nabiga muuna degin ceel biyo yar oo laas ah oo dadku ay dhurdhurtaan biyo yar ayuu agdegay nabiga calayh isalaatu wasalaam kuwii kale ee biyaha badnaa ee durdurka ahaa kufaar quraysh baa ka fadhiya xataa masala biaqsa alxudaybiya calaa amidin calaa afmidin ayuu degay laas qariinilmaayi biyo yar afmidka waxaa la yidhahdaa ceelka yar xilliyaha roobkana biyihiisu la dhurdhurtay ay dhow yihiin markii abaaro ay imaadaanna gallaba iska noqdee biyihiisu ay iskaba dhammaadaan ay dhulka galaan idmid baa li calaa admidi khaliili ilmaai biyo yar oo yatarabaduhu naasu dadku ay dhurdhurtaan tarabudan dhurdhurasho wax caal biyo yaroo dadku ay dhurdhurtaan ayuu nabigu cala salaam agdegay oo wax yaroo dhaliila ku ka muuqdo falam yulabithu naasu dadku oomayna kaadinin intii yareen ha soo yargaaxdee ama soo maaxdee xataa nasbaxuu ilaa ka dhammeeyeen intii yareenna markii barcantaa la beriyey inuu soo maaxdo oo ay wax kasoo yargalaan looma sugin waaba la dhammeeyeyba falam yulabithu nnaasu dadku mayna u sugin ceelkii iyo biyaha yaraa xataa nasaxuu ilaahay ka dhammeeyeen wa shukiya ilaa rasuulilah haddii biyihii dhammaadeen oon baa dhacay shukiya ilaa rasuulilah nabigu waxaa loo sheegtay alcabashu oon waxaa rasuul oon baana soo food saaray biyihii waa naga dhammaadeen fantasaca wuxuu nabigu siibtay sahman leeb min kinaanatihi gabeeyadiis jucbadii iyo gabeeyadii leebta meesha la geliya kinaana la dhahaa ayuu nabigu wuxuu ka soo bixiyey leeb buu ka soo bixiyey uma amarahum saxaabadiibu wuxuu amray an yajcaluuhu inay yeelaan leebkan fiihi ceelka dhexdiisa leebkeega soo maarataan ku dhex tuura buuya ceelka rasuulka sala allah alay wasalam barakada nabiga faraha badan hadda meel baa loo maraayey kol gacanta loo isticmaalo kol candhuufta uu isticmaalo kol leeb uu ku tuuro barakada nabiga cala salaam baa rabaa in la gaarsiy meesha fa wallahi baan ku dhaartay maa zaala kama zuulin ceelkii biyaha yaraa yajiishu inuu inuu soo butaacayo lahum ayaga birayi ee bilmaa'i biyaha lagu okanaado inay ka soo butaacayaan kamuuna zuulin xataa sadaruu canhu ilaahay ka fuleen intay ka dhaansadeen oo weelasha ka buuxsadeen oy ka cabbeen ayay iskood ooga fuleen xataa sadaruu canhu fa baynamaa hum kadalik ayagoo sidaa ah oo meeshii iska kor degan id jaa waxaa yimid budayl ibnu warqa alkhusaaci ayaa yimid nin la yidhahda budayl ibnu warqa baa yimid oo reer khusaaca ah fii nafarin kooxa soo wato min qowmi qowmkiisa oo min khusacati ree khusaaca koox qoyskiisa oo khusaaca oo dhowr nina soo wata ayuu nabigu yimid cala salam meesha uu yimid <clears throat> wa kaanuu waxay ahaayeen qoyska la yidhaahdo khusaaciyiinta qabiilka reer khusaaca si ahaaba caybata musi rasuulilaahi sala alla alay wasalam rasuulka ilaahay santuuqiisa naseexaday ahaayeen minaar itihaamata xagga reer tihaam marka laga hadlaayo caybada waxaa la shayga lagu gurto calalaha iyo dharkiya lagu xifdiyo sanduuqa ah ama boorsadaa ah, ayaa caybo la yidhahdaa wixii dharkaadii iyo ceebtaadii inuu ku asturi marka hadda waxaa loola jeedaa wuxuu ahaa ninkan asaga ah nin nabiga calayh salaam naasix u ah saaxibu sirihi wa amrihi buu ahaa nabiga sirtiisa iyo arrimihiisa khaaskaa ah, nin u ilaaliya oo maslaxada nabiga u taagan oo isagoo weliba islaamin wuxuu soo islaamay sanatu fatxumaku soo islaamay xunayn iyo daaif iyo tabuuq buu ka qayb galay radia allahu canhu ardaa markaa laakiin qows ahaanba nabiga iska taageersanaayeen sala allah aleh wasalam wixii ay arkaan oo dhibaataana way uga digi jireen wa kaanuu waxay ahaayeen caybata nusxi rasuulilah rasuulka naseexadiisa boosadiisii meeshuu ku qarsanayay naseexadu sirta min ahli tihaama markii laga hadlay reer tihaamo tihaamo waxaa la dhahaa maka wamaa xawlaha waxaa la dhahaa waxay u qabsantaha xijaaz tihaama iyo jaziirat alcarab tihaama iyo najdi buu qaybiyaan tihaama iyo najdi dhulka kulul ee humraha iyo huurka leh ayaa ardu tihaama la yidhahda marka reer tihaama dadka dega tihaama waxaa nabiga calayh salaam sirtiisa iyo naseexadiisa u taagnaa nimanka reer khusaaca faqaala wuxuu yidhi ninkii warqa ahaa isaga walaalihii markay imaadeen iyo qowskiisii nabiga waxay ku dhaheen inii taragtu waxaan ka imaaday kacab binu lu'ay waa qabiil wey wa caamir binu lu'ay labadaa qabiil quraysh labadaasa ah ugu waaweyn jilbaha quraysh marka la dhaho labada qabiil ee ugu waaweyn bay ahaayeen ee quraysh ku abtirsada quraysh bay ahaayeen labaduba kacab ibnu lu'ay iyo caamir ibnu lu'ay labadaa qabiil oo nasaluu degay acdaada miyaahi alxudaybiya xudaybiya ceelasheey durdurkahaa acdaadku waxaa la yidhahdaa biyaha faraha badan ayaa la yidhahdaa maaun acdaa cabdin iyo acdaad miyaah waxaa weeye kaiiru lmiyaah acdaad miyaah alxudaybiya xudaybiya ceelasheeda durdurkaha ee biyaha badnaa nimankaasa kor fadhiisa uu ku degay wa macahum waxayna wataan alcuudu lmadaafiili geelii adoolada ahaa ee murgaha yaryarkaa watay cuud madaafiil cuudka waxaa la yidhaahdaa geela dhalmadiisa ay cusub tahay ee adoolada ama ah madaafiilkuna waa jamcu iflin waa maqashii iyo murgihii yaryaraaga watay wey geeli oo murgihii yaryaraaga watay oo irmaanka aha caanaha lahaa ayay safka keeneen iyo meeshii goobtii ay keeneen si ay caanahana u cabbaan meeshaana muddo dhan ay nabiga alay sla war fadhiyaan aan looga dhaqaaqinba geelo inay ishorkeeda ilmaankaha halkaas rabaa inay madaxa iyo caanaha ka caddaan niman dagaal usoo diyaargaroobay wey wahum yuqaatiluuka way kula dagaalami rabaan wasaaduuka waxayna kaa reebi rabaan can ilbeyti kacbada kacbada inaad imaatayna ka dhiman rabaan dagaal bayna usoo diyaarsadeen faqaala rasuulu lahi sala allah alay slam wuxuu yidhi inaa anaguse lam najii omaanan imaanin liqitaali axadin qof inaan la dagaalano maanta omaanan imaanin walaakina jiina waxaan u imaanay muctamiriin xaalaan kuwa cumraysanaya cumran maanta u dagaalama soconno rufaa quraysh bay lama kahaystaan wa ina qurayshan quraysh buu nabigu yidhi calayh salaam niman nimanka quraysh layihahdan dagaal xiise u qaba ma aha dagaal xiise u qaba ma aha qad nahakatu maxaa daciifisay alxarbu dagaalkii wa adarat bihim way dhibtay iqhtisaadiyan dhaqaalahoodii baa adduunka galay ayagiiba awoodooda daciifay waxay ku riday majaaco iyo gaajo labadii wadda ee ay ku safri jireen rixlata shitaai wasayd baa ka gooday oo shaam oo ay badeecada iyo raashinka waxba ka gaysan jireen madiine in la maro wey xaggee maraya madiinada nabigiisa xabiisaa degan marka nimanka ayagaaba tacbaana oo baahi badan ay qabatay oo dhaqaalahooda u burburay oo bacfi badan uu gaaray marka inay dagaal maanta ay usoo soo istaagaan maba aha fa in hadday doonaan maadadtuhum waa la mudaysan muddatan muddo hadday rabaan annaga ayaga muddaan dhiganaynaa in dagaal una dhaxlaanada marin oo nabad isku dhex maro yuqalluu ay bannaankana ka maraan bayna anigii iyo wa bayna nasarka kale kufaar quraysh intaad muddoya heshiis gallo aniga carabta kale iyo ummadaha kale hasu kaana daayaano annagana aan nabad ku wada noolaano fain adhar haddaan adkaado oon daahiroon muuqdo oon ummadihii kale ka soo adkaado markaa fain shaauu hadday quraysh rabto an yadkhuluu inay galaan fii ma dakhala fiihi naasu dadku wuxuu soo galay oon adduun kalena soo qabtaba wuxuu soo galay islaamnimada ay soo galaan facado ha sameeyaan markaa hasasoo islaamaano wailaa haddii ayna islaamaynin intaan ku maqnahay kuwa kale yay faqad jannuu xoogay soo kabteen jannuu way soo kabteen oo intaan maqnahay bay dacfigii hayay dhaqaale xumadii haysay ayay soo kabteenoo dhaqaalahoodii iyo awooddoodii baa kor u kacaysa kolley kolley danbaa ugu jirta inay habeen iska islaamana waa dhici karta haddii kale hadda maslaxa waxaa ugu jirta inay dagaalka daawaan oo ay soo kabtaan intaan nimanka kale ku maqnahay wainhum abow haddaysa diidaan oy dhahaan laa haada walaa daaka dagaal baa annaga aan rabnaa oon u soconnaa oo carabtii kale iska dhaaf iyo gaaladii kale annagaan rabna inaan kugu soo weerarno hadday u soo taagan yihiin fain abow fawaladii nafsii biyadih ilaaha naftayda gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye lauqaatilannahum waan kula dagaalami calaa amrii diintaydan haadaay kana risaaladan iyo diintan iyo nubuwadan ay rabaan inay dumiyaan waan kula xataa tanfarida ilaa ka keli noqoto oy meesha ku dhacdo saalibadaada luquntayda ah, saaliqana waa la luqunta ilaa halka ku dhacdo oo iga dilaa wey walayunafidana allahu ilaahayna wuxuu fulin doonaa amrahu amarkiisa ilahay amarkiisana wallahu qaalibun calaa amrihi waxaanay socdaanoo dhan waxba way isku daba dhammaan doontaa diinta meeshuu ilahay ugu talagalay inuu gaarhsiin doonaa layabluganna hada diinu maa balaqa alleylu wanahaar buu nabi sal l slam diinta waxay gaari doontaa habeen iyo maalin meeshaay gaaraan meel allaala meesha habeena uu ka gaaro maalina ay gaadho addunkao dhan waa gaari doonaa buu rasuulka alai slam diintan ayada bicizi casiizin oo bidilli daliilin marka kollay diintan way faafi doontaaye faqaala budayl budaylkii u keena warka ayuu u dhiibayaa kufaar qurayshna gaarsii warkan isagaa faqaala budayl wuxuu yidhi sauballiquhum waan gaarsiinaya quraysh maa taquulu erayadaadan qiimaha badanaad ku hadashay qaala wuxuu yidhi faintalaqa waa tegay budayl xataa ataa quraysha quraysh buu u tegey oo meeshan ayadaa jiba tuuranaysa dagaal isku diyaarinaysa qaala markaasuu wuxuu yidhi inaa ji'naakum qurayshan waxaan inaga imaanay min hada arajuli ninkan ile waxaa weye welima islaam asaguba rajul wuxuu leeyahay wa waxaan ka maqalay yaquulu asagoo le qowlan hadal hadal baana ka maqlay oo ii sheegay oon ka dhagaystay ee fa in haddaad rabtaan an nacridahu inaan bandhigno calaykum korkiinna ina naqashiino facalnaa waan samaynana wa inay waxaan ka maqlay haddii kalena waan iska aamusi faqaala sufahaauhum kuwii duflaaladaha iyo dhalinyaradii iyo caqligaabkii yaa waxay yidhahdeen laa xaajata lana dankama kama lihin an tuhbiruuna inaad noo sheegtaan canhu xaggiisa bishayin waxba ninkaa warkiisana maqashiinin warkiisana ha noo sheegin dagaal maanta waa lama huraan waxay ila soo boodeen dagaal wax lagu orda maaha wa dayu ra'yi kuwii caqliga u saaxiibkaha amiiran qurayshta deganaanta iyo caqliga lahaa waxay dhaheen haatikeen muddoynow maa samictum waxaad ka maqashay yaquul asagoo le noo sheeg waan kaa dhegaysanaynae qaala markaasuu budayl wuxuu yidhi samictuhu yaquul waxaan ka maqlay nabiga oodhe kada wakada saa saas dagaal ooma soconno cumraan u soconnaa heshiis baan diyaar u nahay faxadaahum wuxuu u sheegay bima qaala nabiyu sala allahu caleyh wasalam intii uu nabiga ka maqlay faqaama waxaa istaagay curwatu bn mascuud baa istaagay curwa bn mascuud athaqafi gaalada quraysh buu ka mid yahay markii dambe waa soo islaamay radia allahu canhu wa ardaa qowskiisii reer haqiif buu markii dambe dacwo u aaday markaasay direen intay khayaameen ayay direen markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam sida ibnu jariir dabari iyo uu ayaa wuxuu nabig cala salaam uu yidhi huwa ka saaxibi saaxibi yaasiin fii qowmi huwa ka saaxibi saaxibi yaasiin fii qowmi ninkii yaasiin saaxiibkiisa ee ordaayay ee qowmkiisa u digaayay itabacuu mursaliyaa lahaa ninkii oo kale weeyaan buu nabig cala salaam hadda laakiin gaal weeyaanoo quraysh buu hor dhex istaagay wuxuu yidhi faqaama curwatu bnu sacuud faqaal ey qowmi qowmkeediyo alastum bilwaalidi soo waalid ima tihiin oo waalid sida laga rabo ee dhimrin iyo shufqaa inagama mudni qaal waxay dheen balaa waalid baan kunahay qaala wuxuu yidhi awalastu miyaan ana ahayn bin waladin walad walad tawqiir iyo weyneed iyo ixtiraam iyo raxmadda laga rabo soo anaga lagama rabooo kuma sifaysni qaalu waxay dheen balaa walad fiican baa noo oo noo soo gurmatayba dhaafida soo oroday ama ciidan wata qaala wuxuu yidhi fahal may tuhinsantihiin maanta aniga qaalu waxay dheen laa may kuma tuhinsani qaala wuxuu yidhi alastum soo ma tihiin taclamuuna kuwa og anii istanfartu inaan ka dhex qaymiyoon kiciyey ahla cukaad cukaad maka ayaa u dhaweeyo meel suuqoo laiskugu imaaday ahaan jirta oo mawaasimta inta laiskugu imaado dabeecadana la geeyo gabyaaga iyo shucaraduna ay garaya isku dhaafsadaan marka ree cukaad dadkii cukaad deganaa soo istinfaar inay dagaal u baxaan dabada kama soo marin oo aniga kuma qayliyin falamaa ballaxuu markay xoogoo ka ka cajizeen calaya korkayga inay wada naqlaan ay soo wada kacaan markay ka cajizeen ballaxu cajazuu imtanacu markay ka mancoodeen ay diideen calaya inay soo wada raaceen cukaab ehelkeedii jiitukum soo ininama imaaneen biahlii ehelkaygii iyo wawaladii carruurtaygii iyo waman adaacni wixii hadal maqlaya intii hadal maqlayso inina keeni qaalu waxay dheheen balaa caloolahi daacad baa tahaa qaala wuxuu yidhi faina haada warkan ama ninkan qad carada calaykum wuxuu inii bandhigay khubata an khislo iyo xaalad wanaag ay ku jirto rushdin ee khudbata salaaxin arrin wanaagsan oo maslaxada ku jirto marka hore iska hadli lahaa hoostaad kala socotaa iyo isaga taageersantahay wax kuu taray iyo waxdhihi lahaayeen kula beydi lahaayeen meel buu iska saaray inuu daacad yahay buu horta miiska u saaray ayagana balaabay yay qufeen marka wuxuu yii waminkan khudbatu rushdi buu yidhi keen arrin caqli leh oo macquula oo maslaxa ayaa ku jirto ee iqbiduha ka aqbala wadacuunii iyo idaayana aatihi aan u tageen horta warkan hala aqbalo anigana ii aan u tagay oo warka ka soo dhagaystay si toose qaaluu waxay daheen iitii orod u tag faataahu waa u yimid nabiga calayh salaam waa odaygii curwata bni mascuud fajacala wuxuu gudagalay yukalimu nabiya inuu nabiga la hadlaayo sala allahu calayh waaalih wasalam faqaala nabiyu nabiga wuxuu ku yidhi naxwan wax lamida min qowlihi libudayl budayl binu warqihii ina imaaday wixii aan u dhiibay ma anigan la taagnahay buu nabigu alay salaam dagaal ooma joogno heshiisiya muddaan rabnaa dadka kale aniga isku kaanadaaya quraysha bannaanka iga mara faqaala curwatu wuxuu yidhi cinda dalik markuu nabigu hadlay kadib sal la alay slam ey muxamed muxamedow yani ya muxamedka ara'ayta bal waxaad ii sheegtaa in istaasalta haddaad tirtirtood baabi'iso amra qowmika qoomkaada umuurtiisi oo qoomkaada aad ka adkaad baabi'iso hal samicta ma maqashay sharaf maay ku tahay haddaad naga adkaatoodna baabi'isa maanta hal samicta ma maqashay biaxadin qof min alcarabi carab ka mid ahoo ishtaaxa baabi'iyey ahlow ehelkiisa qablaka hortaan yani farma wa taqdiiran haddaad intaa dagaal qaado aad naga adkaato nin qoomkiisii baadiyo dad u soo adeegsaday weriga adiga ka horma maqashin wain takun ilukhraa hadday sida kale noqotona oo adi lagaa adkaado aad naga adkaan weydo ood na baabi'in weydo waana sidaan u aragna buu leeyahay fa innii wallahi baan ku dhaartaye laa araa ma arko wujuuhan wejiyaal qumban ma arka buu yidhi axyaanunaas ma arko dadkii khiyaartahaa ee waxtarkahaa ee dagaalka guusha keeni jiraya muuqdo inay kula socdaan meel cilaad ku dhimanaysaa laa ara sooma laa araya eh? ah, labadaba eh, laa ara laada fiican naafiyada fiican naafiyada fiican tadamaa la ara ah fa wallahi baan ku dhaartay laa araa ma arko wujuuhan ay acyaana naas wujuuhan daa sharafin wa qiimatin wa shujaaca wejiyo sharaf leh oo qiimo leh oo dagaalami oo guuliga limin kuu keeni iila muuqdo ina ciidanka meesha ragga ka muuqdo oo maarka weji qumaka ilaga muuqdo wa inii la araa waxaanan arkaaba inay yihiin ashwaaban khariid laisku soo dardarayo min annaas dadka ah dad laisku dar ashwaab waa minashay wax la barxay marka wax barax ah oo laisku dardaray oon kalsooni isku qabin oo dhaxdoodaba aan isku toosnayn ayaa meesha kusoo aruurisay oo kulubkaana la araa ashwaaban min annaas khaliiqan waxaana xaqiiqa ah oo dhaba an yafiruu inay cararaan oo wayadacuuka meel cidla ay kaaga tagaan kuwan kuwa wax lagu tari meelah ku hogsamin faqaala lahu abubakar abubakar baa isxajin waayey radia allahu canhu qaala lahu abubakar baa wuxuu ku yidhi omsos nuug badra laati sanamkaa waxumaaya laatahay haqiif ay caabudi jireen badrigiisii nuug buu yidhi badriga waad garanaysanad waa baalka gabdhaha iyo haweenka ee laga goodo wey badriga ayaa la yihahda buse badra laat baalka laga gudo weeyaan bahalkaasi sanab xun oo ay caabudi jireenoo magaca naageed leh ayuu wuxuu leeyahay badrigiisii orod nuug hakuu taree anaxnu nafiru maanaga cararayna ama nafiru canhu nabiga calayh salaam oo nadacu ka tageen maana nabi maxamed ka tageen calayh salaam laxman wa daman baa daba taagana biabi anta wa ummi waaba noo ah halays halhayska annaga waxaa weeyaan biabi anta wa ummi aabbayo hooyada lagugu furaye aabbayo hooyooyinkaanaba dhaafsanaynaaye faqaala nabigu wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi curwa marka hadalkaa adag la yidhi caytiya wuxumad wey badrigeeda nin weji layidhi wuxuu yidhi manda warwaaya ninkan saa caayay ila wejigii baa dadan oo madaxii baa koofibere la gashaday qaaluu waxay dhaheen abubakar waa abubakar ninkaasa kuu caayay qaala wuxuu yidhi curwe ama wallahi baan ku ammaa waladii nafsii biyadihi ilaahiga naftayda gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay waa rumaysan yihin ilah wuxuu ku abuuray oo hayo gacanta ku hayo cibaadaduna u jidan yihin ilahaasaan ku dhaartay lowlaa yadun haddaynan ahayn abaal kaanad laka kuu sugnayd cindii agtaydana kuugu sugnayd ood ii gashay lam ajzika aanan ku abaalgudin bihaa limintaasi abaalkaasi la ajabtuk waan kuu jawaabi lahaa buyidhi hadda ka hor baa abaal ii gashay oo gacandeed baad ugu leedahay abaalkeedana weli kuma soo gaarsiin kuma abaalgudin hadday taa ahayn hadalkaa igu tiri hadal u dhig baan kugu dhi lahaa buyidhi bal fiir u fiirso masle aan hayno cajiiba wey hadallada sheekh maxamed cabdahu xafidahu allah sheekhana sheekh maxamed aan inta badan ka maqalay ka mid tahay oo ku guwaabiyo dalabatulcilmiga iyo siqaara siniga in la fiiriyo abaalka iyo walow gaalba allah ka dhige wixii abaal iyo kuu gala yad kugu leh inaad yadya iyo abaalkiisa ada ka dhicin arrin saxa weeyaan masalada nagu soo qaata waxaa aad u soo qaadtaa oo in badan soo deliishadaa qisadii ku saabsaneed ninkii ahaa mudcab bin cadiy mudcab bin cadiy ayuu in badan soo qaataa fi alxafalaati walmuxaadaraati walliqaa'aat alcaama xafidahu allah wacaafaah ayib lowlaa yadun kaanat laka cindii lam ajika biha ana ku abaalgudi laajabtuku ku ajiibi lahaa buyiri waan ku ajiibi lahaa naam ayib yaddana waxay ahayd curwahan curwa bin mascuudkana waxaa la go'day xamaala diyo iyo nag baa la go'day wax la bixin waaye toban neef oo geelo abubakar farta ka geliyey oo markas kaga bixi abaalkaas u galay marka qofka abaal iyo ixsaankuu gala adoon ixsaankiiba waxba aan u gelin inaad tifto oo dagaal la gasho oo dacaayayso wax ku samayso hadal xun ku tiraado jaayfo ku tiraado la-iiminabay ka midta annaasu qismaan annaasu qismaan laiimun wakariim laiimun wakariim laiim waxaa la yidhahdaa man idaa axsanta ilayhi tajabara haddaad ixsaan iyo abaal u gasho qooq iyo kibir iyo inuu kulaacuwa iyoba ka sii qaadiba ittaqi shara man shara man axsanta ilayka idhahan wey iska ilaalo qofkaad u xisaantamaysay abaal u gashay shartiisa iska dhowr kay dhahaan soomaalida ee eh, carabta ku mamahaan wey soomaalida mamahay kariimka waxaa la yidhahdaa man ida axsanta ilayhi maragtahu haddii aad ixsaanaysa fal u samayso gacantaadad ku dhigiba abaalkiibu weligii qalbiga ku hayni oo indhaha kaaga laabi oo kugu ixtiraami oo kugu garab istaagi oo kugu difaaci oo haddaad xataa wax ku tiraado oo kugu sabri oo kugu dulqaadani marka maanta waxaa weye katharat illi'aam waqallat ilkiraam ah, li'aamku aad u badan maanta gaar ahaan dadka dalabatulcilmiga iyo dhalinyarada ah iyo culummadii wax soo bartay marka la fiiriyo abaab aad u badan baa yeray aad iyo aad u badan khaasatan dadka dalabatulmadaaristi iyo meelahaas iyo tacliimtan akaademiga gala iyo runtii aad iyo aad waana masalaysha yani meesha dhaawaca uu naga haystay ka mid tahay ee ay sartu ka xumaatay ee cilmigu inta badan uu u aflixi leeyahay najaxa uu loo najixi leeyahay dhibaatada udhexaysa bayna dalabat wa bayna mashaayikihim iyo wixii lamidka ah ayay kamid tahay aad iyo aad arrintaasi dib ha loo daraaseeyo bal hala fiiriyo haday wax ka hadlaysan yihiin haddii lasweydiiyo taasaa kamid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam qisadii baan ku jiraaye saxaabi ninka asagaa ah curwo ahaa caybi foosha xumoodoo la caayay amaama almala dadka hortiisa laga caayay wuxuu isku hakiyo bareega u qabtay abaal buu ninkan hadda ku hor ii galay sidaa darteed u jawaabi maayo waa gaal waxaa saa maaragtay khiyaarnimadaas muujinaya qaala wajacala yukalimu nabiya sal allah alay wasalam wuxuu gudagalay inuu markiisa iska wato nabiga la hadlaayo fakulamaa takallama kalimatan mar allah markuu nabiga kelimo la hadlo akhada bilixyatihi garka nabigu qaban carabtaa samayn jirta isticdaaf iyo xoogow soo dhaweyn iyo taraaduf iyo qofka inuu ku yarmuglaado garkiisaasaa wartaabana u salaaxi oo waryadeedow warsaaasaas haddii garkiisaa laaci garka nabigu laaci calayh salaam waalmuhiiratu bnu shucba muhiira binu shucbana ciidanka kumaan dooskeeda nabiga hortaada muu ka mid yahay qaaimun wuxuu taagan yahay calaa raasi nabiy nabiga cala salaam madaxiisuu taagan yahay wa macahu sayfu sayf waana maciisa ahaatoo haystaa wa calayhi lmikfaru koofii bareedina madaxa ugu jira mudajaj wey madaxa ayay koofiyadda ugu jirtaa lama arkaayo fa kullamaa ahwaa mar allaala markuu soo laaco curwatu biyadihi kusoo usoo laaco foorariye ilaa lixyati ragbihi nabiga darkiisa markuu soo laacaba laraba yaddow gacantuu kaga dhufanaya binacli sayfi seefta salkeeda dambe ee xariga ee baledka wato iyuu dhag kaga siinaya naclu sayf meesha la qabsada seefta ala markuu dambe adkeysan waayey buu waqaala lahu ku yidhi cafwan waqaala lahu wuxuuna ku dhiho ugu dari akhir yadaka gacantaada dib ooga dhig ka reeb can lixyati rasuuliillah gacantaada uraysa xoga gaalka ah dharkii nabiga sala allahu aleh wasalam ha gaarsiinmaa taabani ayuu raacin fa rafaca curwatu markuu adkeysan waaye wuxuu kor u qaaday ra'so madaxiisi lagala fadhiyaa nabigiiyo curwe saxaabaduna waa kor taagan yihin ninkan waardiyaha ee mugiiraana waa taagan yihin fa rafaca ra'so madaxiisu kor u qaadayoo ninkii gacanta kadha ku aayey ayuu adkeysan waayey saa u fiiriyey faqaala ku yidhi man haada wakana waa kee qaala wuxuu yidhi almuiira bnu shucba waa muiira bnu shucba intuu nabiga ku muusooday sala allahu aleh ali wasalam kama fi riwaaya ukhra riwaayo kale waa muiira waxaa maanta o dhan kana kugu haya hadalkana kugu leh faqaala wuxuu yidhi ey hudar ballan buriskiiyow yaaw eeda yaaba ka dhanta yaa hudar ballanka bixiyiiyow alastu miyaanan ahayn ascaakii u ordaayey u taagnaa oo u socday fii qadratika ballanka bixidaadii natiijo waxyadoodii ninka hadda u taagnaayo hadda waa ka soo farxashay soo mihi haddaan gacmaha ka soo dhaqday ballan aad samaysay iyo dhibaatadii utuntii ay nagu reebtay saddexiyo toban nin oo gaalo uu la socday ayuu intuu meelsa saaxiibu ka jaray oo laayay xoolahaadiina intuu qaatay madiine kusku shubay markaasuu nabiga calay salaam wuxuu yidhi amal islaamu fa ah, siday soo socota wey islaamnimada waa ka aqbalay nabiga calayh salaatu wasalaam laakiin xoolahan dad aan dagaal inaga dhexaynin baad ka soo qaadatae ka aqbali mayna buu nabi sal ly slam markaas haddeen labadii qabiil isku kaceen oo muqiirahanna waxaa adeer u ah curwahan ayaa adeer u ah ibna akhiihi baa la walaalkii wiilkiisi wey marka ma ninkii hadda fallaagada ahaa ee dagaalka intuu la geliyey reerkiis ku jabiyey aan hadda uun soo bixiye ka imaaday y haddana hadalkan xun waxaan ugu wada waa nin isbedelahagee oo nabi maxamed ku gowracan calayhi salaatu wasalaam caqiiratan wa diinan alastu ascaa fii qadratik wa kaana mugiiratu wuxuu ahaa saxiba qowman qoruu la saaxiibay fi jaahiliyati islaamka ka hor faqatalahum waa laayay wa akhada amwaalahum xoolahoodina waa ka qaatay uma jaa waa yimid faaslama markaasuu islaamay faqaala nabiyu sal slam baa wuxuu yidhi amal islaamu islaamnimada fa aqbalu waan kaa yeeli qof kastoo soo islaama waxaasaa weedataayo la imaan jirtay saasaa dhahan jirtay la dhihi maayo alislaamu yajubu maa qabla waa amal maada xoolahan aan kaa hareenin islaamnimada kadibna ee weedatana falastu minhu fii shay dan kama dhihin u celi dadkoodii dadkiilaha u celi nabi alai slam qadar iyo khayaama lama ogolo islaamnimada laakiin injil oo samaysay uu kaa baabinao islaanimo cusub hadda bej cusub baa lagu bilaabaya marka ninkii saas ahaa soo ma tiibule uma ina curwata curwe ibn mascuud athaqafi jacala wuxuu guda galay yarmuqu inuu mulaaxadaynoo fiirin asxaaba nabiy nabiga saxaabadiisii de aylo indhaha indhuhu kaga murgaxsinaya inta uu hadlaayo hadda saxaabadu saafay fiirin bayse u dhaqmaayaan oy nabiga oola macaamilayaan calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi fawallaahi baan ku dhaartay maa tanakhana ma kaaqoonin rasuululahi sal l slam muhaamatan xaakama haao ilaa waqacad waxay ku dhacaysay fii kafi rajulin nin gacantii oo minhum saxaabada ka mida haah markuu dhawaco marku u tufmaagaba gacantaa loo dhiwanaya rasuulka alah salatu wasalaam naftiisi markaasuu fadalaka qofkii helay nasiiboo helay ku nasiibla hele bihaa cadhuftu wuxuu marmarin wajha wejgiisa iyo jilda jirkiisi ah, baraka aan baraka ka dambeeni wey cadhufta nabiga sal allah aleh wasalam wa amara markuu amro amar ibtadaru amra amarkiisa u kala ordayaan waxaa samay hadduu dhaana adi adi waa la kala ordi waidaa tawadaa markuu weysaystana kaaduu waxay weysigayaan an yaktatiluu inay isku dagaalaan calaa waduuhi weysadiisii waidaa takalamuu markay hadlaayaan nabiga agtiisa khafaduu aswaatahum soodkooda hoos u dhigayaan cindahu cinda nabiy nabiga agtiisa bulaan iyo buuq iyo iskudhac ma jirto inta nabiga calay salaam ay ag hoos baa loo hadli iyo habhan wamaa yuxiduuna ilayhi kuma taagayaan annadara fiirada tacdiiman loo weyne nabiga weynanayaan maa yuxiduuna ilayhi nadar kuma taagayaan indhaha kama buuxsan karaan si yar hoosaan fiirin indhaha laga laabay rasuulka calayh salaam haybadii rasuulka calayh salaam bayna xajin karin waa ka xishoonayaan wa ixtiraamayaan farajaca urwa intaasna waa ku arkay oo camali ah farajaca curwatu curwa waa laabtay ilaa asxaabihi nimankii soo diray qurayshabu dib ugu laabta soo yaabad faqaala wuxuu yidhi ay qowmi qoonkoodiiyo wallahi baan ku dhaartay laqad wafadtu waxaan wafdi ugu tagay hadda kahor cala lmuluuki boqorrada adduunka o dhan waa maray wafadtu waxaan wafdi ugu tagay si tafsiila calaa qaysara qaysar boqorkii ruub iyo wa kisra boqorkii faris iyo wanajaashi boqorkii xabashi boqorrada u weyn xilligaas mid aana u tegin ma laha wallahi baan ku dhaartay in ra'aytu maarkay mariikan boqor qadun weligii yucadibhu ay weyneeyaan asxaabu asxaabtiisa ay weyneeyaan maa yucadimu kamaa yucadimu si u weyneeyaan asxaabu muxamadin sala allah alay wasalam muxamadan siday asxaabu muxamed ay nabi maxamed u weyneeyaan nin boqor oo ay saxaabadiisi asxaabtiisa u weyneyan weliga maarkan yiri waa dawaaci kuwan waa caqiida waa mabda waa diin kuwa boqorada weyneynta la weyneynayo waa mujaamala iyo waxa ku talayna isha kugu qalloocin maxaa si fiican igu saliidi weeyey bay wax u sameeyaan kuwa laakiin waxaa weeyaan iimaan iyo diin wey tacziir iyo tawqiir ayaa la amray nabiga saa jecelihin sal allah aleh ali wasalam wallaahi waan ku dhaartay in yatanaham maa yatanaham ma haaqoodo muqaamatan xaako ilaa waqacad waxay ku dhacaysay fii kafi rajul min sacabkiisa oo minhum kamid ayaga ah fadalaka biha wuxuu ismamarin jiray wajha wejgiisa iyo jildahu ayuu mamarinayay waidaa amarahu markuu amra amarra ibtadaruu amrahu amarkiisii u kala ordaayeen waidaa tawadaa markuu weysaysanayana kaaduu waxay sugayeen yaktatiluuna inay isku dagaalaan calaa wuduuhi weysadiisii waidaa takalamu markay hadlayaana khafaduu aswaatahum soodkoodii qarinayan hoos u dhigaan cindahu nabi agtiisa wamaa yuxiduuna ilayhi nadara araggana kuma taagaynaya fiirada iyo aragga tacdiima loo weynana weynanayaan cabsi ma ahe way weynanayaan ixtiraamahan sala allah alay wasalam wainahu qad carada calaykum ninka noocaasa wuxuu inii soo bandhigay khudata rushdin khaslo wanaagsan ee faqbal waa ka aqbala ka budayl bin warqaa sidiisoo kale wasayna yiri oo ninkaa arrin wanaagsan dagaal aan daynina ma xunba maslaxa aan gaarraba xunba aan isdhex maroo kale faa'iidaysanna ma dhibaata arrin wanaagsan buu nala yimin cumro buunu socdaa ee ka aqbala faqaala rajulu min bani kinaana nin reer bani kinaana ah, ayaa haddana wuxuu yidhi dacuuni aatiih balanay daayaa soo arkee ah, alkhulays baa jiray kaasaga ah, xurays binu calqama alxaariji sayidaxaabiish baa lijir sayid alaxaabiish ninka asaga xurays binu calqama ah oo reer kinaan ayaa istaagay wuxuu yidhi dacuunii aatiyi anaa bal abu tagay idaaya ama murarka ka soo qaaday si toos faqaaluu waxay dhaheen iitii orad u tag falamaa ashrafa cala nabiy markuu nabiga ku soo baxay calayhi salam isagoo faraskiisa wata waa asxaabada saxaabada nabiga ku soo baxay qaala rasuulu lah sal l slam baa wuxuu yidhi haada fulaan waxaa nagu soo baxay waa hebel wahuwa fulaankaasna min qowmin qoluu ka dhashay yucadimuuna albudna geela hadyada xaramka loo wada calaamada xaramka xoolaha loo wada lagu sumaday geela noocaasa dadka weyneey ayuu kamid yahay hadyada xaramka dadka weyneeya ayuu kamid yahay ilan qabiil walbaba caadada dhaqan buu leeh maxaasinta ay leeyihiin ilan wanaag baa weli ku dambeeyey budniga iyo hadyada iyo xaramka dadka weyneeya hadyadaysuu kamid yahaye fabcafuuha geela kiciya low asaa ku kiciya geeli oo calaamadii leh ka horgeeya talbiyadana qaada fa lahu waa lagu kiciyey geeli wastaqbalahu naas waa ka hortageen yulabuuna iyagoo labeegsanaya labayk allaahuma labayka baa lagu mubaaraaday oo lagala hortagey ah, tana lagu maaratay lagaga hortagey siyaasa sharciya wey waa siyaasa sharciya xakiima maxaa yeelay ninkaasaa rabaa in cawasha la isticdaaf khushuucaa la rabaa geel iyo hadyada xaram sooma welan jiraa waakan geeliyo hadyadii shicaarkii iyo taqliidkii labadaba ay ka muuqato talbiyadina waa naga maqashahay dharkaan qabno waa lagu qaaday falamaa ra'aa markuu arkay daalika arrinkaas qaala wuxuu yidhi subxaana allah isaguna subxaanlaysanay tacajuban maa yanbaqii lihaaulaa kuwan munaasaba ma aha an yusaduu in laga reebo can bayti kacbada kuwa kacba loo diidi lahaa ma ah dadkan cumraysanay ee hadyadoo wada ee cusbalkeen dagaal diyaarba u ahayn maxaa kacbada loogu diidi intaasi ka rabeen falamaa rajaca ilaa asxaabihi asxaabtiisi markuu ku laabtay isagoo qanacay qaala wuxuu yidhi ra'aytu lbudna hadyadii baan arkay xaramka oo qad qullidat kuushi loo xidhay wa ushcirat kuus kale laga calaameeyey oo la saray famaa araa dirba go'aankiisi buu ritay kuwa kale dagaal waa loola geliy waxbay taagnaayeen famaa araa anigu maba arko an yusaduu can ilbeyti kacbada reebo kacbada lagu sii daaya ninkan falamaa rajaca ilaa asxaabihi asxaabtiisii markuu cafwan faqaama waa istaagay rajulu minhum nin kala istaagay yuqaalu lahu layihahdo mikras ibnu xafs layihahdo mikras ibnu xafs ayaa istaagay min bani luayi wey ninkaas alcaamir bn luayi ahaa oo qurashi faqaala wuxuu yidhi dacunii aatii barbaamihii dagaa soo arkee oon ka soo qaade faqaalu waxay dhaheen ii u tag falama ashrafa calayhi markuu ku soo baxay mid walba waa tacliiqi nabiga qaala nabiyu sal l baa wuxuu yidhi hada mikras kana waa migras waa layaqaanaa wahuwa rajulun faajir nin faajira weeyaan kasiirulqadar buu ahaan jiray ballanta iyo wixii laisku ogaayo wax o dhan daabamaryo masuqmaasuq ahaa rajulun faajir fajacala wuxuu guda galay yukalimu nabiya waa laska daayay laakiin laxamay gaalka laxanta waa bannaan tahay fajacala yukalimu nabiya sala allah alay wasalam nabiga la hadlaayo fiima huwa yukalimuhu wixi uu kula hadlaayey id jaa hadalka caadiga ahaye kuwa kale u ku dhaaway mu nabiga ku yiri sala allah alay wasalam intuu maqnaabaa laga soo dabadiray suhayl quraysh waa qanacday heshiiskii bay ogolaatay suhayl baa laga soo diray id jaa waxaa yimid kana meesha fadhiya suhayl binu camar baa yimid qaala macmar baa wuxuu yidhi ibnu raashid faahbarnii ayuub wuxuu u warramay ayuub bin abi tamiim asikhtiyaani can cikrimata wuxuu uga warramay annahu lama jaa suhayl binu camar markuu yimid qaala nabiyu sala allah alay slam inuu yidhi qad sahula lakum min amrikum walle amarkiina waa sahlanaaday rasul nabi alay slam ishtiqaaqa tafaaula min ismihi magaciisa muxuu yahay ninkan suhayl soo ma aha sahuba alamru amarku waa saalanaayo ah, nin baa aragtay waajib waa la helay baadidaadu lahel adeera ah, wakaana calayhi salaatu wasalaam yucjibuhu alfa'lu lxasan saadsiga iyo faariga saadsiga fiican waa jeclaan jiray magaalo magac fiican leh qof magac fiican leh wado magac fiican leh eel magac fiican leh qof magac fiican waa jeclaan jiray rasuulka alayh salatu wasalaam magaca wanaagsan isimka sidiisubaa lahu calaaqa bilmusama musamahan qofka loo lagu magacaabay magaciisa inta badan xiig baa ka dhexeeya fi qad sahila lakum min amrikum amarkiina waa idin sahlanaaday oo abshir weeye qaala macmar baa wuxuu yihi qaala zuhriy fi xadiidihi fajaءa suhayl binu camar baa yimid faqaala wuxuu yidhi haatikeen sidii sheegay nabiga alayh isalaatu wasalaam noqotay heshiis buu u socdaa qodobada heshiiska ah, haba ahaadaano nooc qabaado iyo adeeg iyo qallafsanaan iyo ha ku jirto laakiin si kastaba dantii nabiga u lahaa in dagaalka maanta la baajiyo ayuu ninkan u socdaa haati keenbu iyo warqad iyo qalin ama wax kala qorane aktub baynana annaga iyo wa baynakum dhexdiina aan kala qoranno kitaaban qoraal <clears throat> aan wax kala qoranno heshiiskii baa la kala qoranaya fadaca nabiyu sal slam alkaatiba kaatibkii ugu yeeray waa cali cali bin abi aalib radi allah canhu wuxuu yiri kaali kaali noo kala qor faqala nabiyu sal slam ba wuxuu yiri waxaad qortaa bismi illahi raxmaan raxiim ku bilow amar weynoo culus baan gelaynaa amarkaas miisaanigaana magaca ilahay inagu bilaaba fiican bismi illahi raxmaan raxiim baan cuskanaynaa ka hor fa qaala suhayl baa wuxuu yidhi ama raxmaanu raxmaanta aad tidhi fa wallaahi maa adri maa hiya waxay tahay ma naqaano ah. qaaluu ama raxmaan hadalkii raxmaan maxaa la dhahaa ah. ilahina wuxuu yidhi qul idcu llaha aw idcu raxmaan aymaa tadcuu falahu alasma اlxusna marka raxmaan ma garanayno annaga ayuu la soo istaagay ma adri maa hiya waa magaci ilaahi subxaana wa tacaala walaakin uktub waxaad qortaa bismika allahuma qor kamaa kunta taktub saad u jirtay intaa bismi raxmaan raxim aan soo degin bismika allahuma baa wax lagu qoran jiray bismika allahuma qor buu yidhi bismi lah raxmaanigaas faqaala almuslimuuna ba waxay dhaheen wallaahi laa naktuba inaanan qorayno ila bismi raxmaan raxiim bismi raxmaan raxim waxaan anaga qori mayno ayuu la jeestay muslimiintiina faqala nabi sal slam wuxuu yihi uktub ismika allahuma dambi ma aad bismika allahuma laftirkeeda magac ilahay baan cuskanaynaa weeye aaya bismiki allahuma aan qoranno bismillah raxim baan ka tiro inaad meelin taagnaato oo taliiqsanaata ma aha oo hal dhinac un arrinta kaaga dheganaato muruunada shareecada muruunadeeda ala feeriyaa iyo masaalixda iyo mafaasidda iyo ictibaaraad baa loo baahan yahy arrin kalea maanta taagan bismi llahi raxmaan raxiim ku kala tegi meenne bismika allahuma baa loo qor maba cuse iyo laate iyo manatadaaqya ay sheegayaan bismika allahuma noqor uma qaala wuxuu yidhi hada maa qaaba calayhi muxamadun rasuulu lah waxaad qortaa bismika allahuma kadib haadaa maa qaaba wuxuu kula heshiiyey wey calayhi maagu muxamadu nabi maxamed rasuulullaahi ahaa heshiiskuu la gala kufaaru quraysh intaa markuu maraayo faqaala soo hadana wuxuu yidhi wallahi low kunaa naclamu anaka rasuulu llah inay rasuul ilaahi tahay haddaan ognahay maa sadaqnaaka kaamaana reebnin can lbeyti beydkii ilaahi walaa qaatalnaaka dagaalan kumaana soo diyaarsaneen kumamaana dagaalameen badar iyo uxud baa dhacay oo hadda kahor laisku fara saaray iyo axzaab oo dhibaato kala kulmeen waxaaso dhan baa horreeyey dagaal kulamaana galeen maa rasuul ilahi ku rumaysan marka waxaad qoraysaan waxaan aaminsannah waa inuu noqdaa agg xaggaba qaabil ah oo la qaadan karo walaakiin uktub waxaad qortaa moxamed bin cabdillahi qor magacaa kuu naqaanay maxamed bin cabdillahi baan ku ogeyn faqala nabi sal slam baa wuxuu yii wallahi innii la rasuul ullah aniga rasuul ilahi baanahay wain kadabtumuuni abadi boolisaani markii dambana sheekadaas ku bigashadood intoodan saxaabay noqdeen oktub moxamed bin cabdillahi cali o moxamed bin cabdillahi qor rasuullahi tir qaala zuhriy wuxuu yii dalika liqowlihi intaa wuxuu nabigu u tanaasulayaa liqowlihi inuu xaqiijiya hadalkiisa uu yidhi laa yas'aluunanii ima weydiisan doonaan khudatan xaalad iyo amar maanta ay yucadimuuna fiiha ku weyneynayaan xurumaatiillah ilaahay xurmadiisa iyo kacbada iyo xaramka dagaal lagu baajin ilaa cadaytum iyaaha waan siin hadalkiibuu nabigu calayh salaam fulinayaa meel kastoo la gashaba inuu tanaasula la rabaa ilan gardarada adoo laga gardaran yahay mararka qaar inaa tanaasusho si maslaxa loo gaaro faqala lahu nabiyu sala allah alay slam baa wuxuu yidhi alaa an tuqalluu qodob kala qor qola qodob baa loo qoraya inaa isku kaaradaysaan oo bannaanka naga martaan baynana annaga iyo wa bayna lbeyti kacbada oo fanaduufa biyo aan dabaafno kacbadana noo daayo afar boqoloo kilomitr baan soo socnay beytka ilahi noo muuqda hana celinina noo daayo aan kacbada dabaafno cumradaanana gudanay qor faqaala wuxuu yidhi suhayl maya wallahi waan ku dhaartay laa tataxadau alcarabu carabinaynu ku sheekaysanaynin amaa ukhudnaa in lanaga qaaday kacbadii buqdatan buqdadood min adakdi baa laga keenay yacni cadaadin cadaadiyey in kacbadiina naga qaatay oo kacbada aad dawaafteen intaadna cadaadiseen carab ku sheekaysan mayso buqdatan ay min adakdi dakdiga culaysaadna saarteen iyo cadaadadaadna cadaadiseen yay kacbadii ku tageen carab ku sheekaysan mayso waa inaan maanta muujinno awoodaanada walaakin dalika imaashahaad sheegaysa dawaafkaasi min alcaami lmuqbili sanadka soo socday kuu noqon doonta sanadka toddobaad ee hijrada tan ayadaas ka noqo laguma ogole waa ka dibi soo marti fakataba wuxuu qoray faqaala suhayl fakataba sidii baa la qoray iska qor baa layidhi faqaala suhayl baa wuxuu yidhi intii nabiga calayh salaam uu asagoo dhan waa laga diiday suhayl baa asagana qodobadiisi bilaaway wuxuu yidhi wacalaa an laa yaatiika inuuna ku imaanin qor minaa xagga anaga rajulu min mana imaado xagga anaga inuu imaanin rajul baa haween bal kama leh rajulu nin wain kaana calaa diinika diintaadaba soo raacee ilaa hadduu qof socdo kuu imaado diintaada ha raacee radatu ilayya nama socayso ku qor heshiiska qodobkaas qaalaalmuslimuuna baa gulaamo qaydiya subxaan allah ba isku dareen saxaabadii nabiga sala allah alay slam wax laga subxaanaysa fooxun wey kayfa yuraddu soo loo celin ila lmushrikiina see loogu celin walxaal qad jaa u yimid musliman xaala kowni musliman isagoo muslima oo gaaladanba isku diin bayaheen see loogu celini warkaa meelo la qaadan karrao laqi karraa ayay yidhahdeen nabiga uur iska qora fa hum kadalika id dakala waxaa soo galay abujandal wuxuu qorabkii laisku hayo qoraalkiisii abujandal baaba yimid binu suhayl binu camar oo yarsufu siqaaya oo siriksanaya fii quyuudii xarkiisa ku siriksan lagu kaxiranyah socod fiican ma socon karo markaasu intuu soo dhuuntay ayuu xaggaa ka soo wareegay oo agga waddada hoose markaasu hal marun saxaabada isu soo dhex tuuray waa soo islaamay odayganaana dhalay oo qoraalka iyo waxaadu xisaaranba ayaaba maaragtay yaa dhalay fii quluubi asagoo ku sirsanaya oo ku socda socodka aan moonka geeda markii la xiro oo la dabro una socod yaa la dhahaa yarsuufu fii quluudi waqad kharaja wuxuu ka soo baxay min asfari makata maka xagga dhanka hoose xataa rama binafsii naftiisa wuxuu ku tuuray bayna duhuri lmuslimiin muslimiintii uu hal mar isu dhex tuuray isagoo oo cabaaraya faqaala suhayl baa wuxuu yidhi haada midkan yaa muxamadu muxamedo wiilkan awalu man waa qofka ugu horeeyo oo uqaadika aan kugula heshiini calayhi korkiisa an tarudda ilayna ii socdayso ina ii soo celisadii dhaqangalka qodobkaasi kanaa ugu horeeya ku dhaqangeli ii soo celi wiilkan <clears throat> faqaala nabiyu baa la qabsaday alai slam wuxuu yidhi inaa lam naqbil kitaaba kitaabkii maanan dhammaynin lam nafruq weli maanan boodin qoraalkii bacda weli qoraal baa socda wuxuu qoraalka in tawqiicayo iska dambeeyo heshiiska w kala qora kadib ayuu dhaqangeli hadda arrintii baa socota wixii hadda ka dambeeyo unbaa la dhaqangeli wiilkan kuma jiro qaala wuxuu yidhi fawallahi baan ku dhaartay waaba dhaartay gaalki gaalbu marka ahaa dad waa saxaabi radi allahu canhu fawallahi baan ku dhaartay idan haddaanan wiilkayga iisa celinaynin lamusaalikalena kula heshiinaynin calaa shayin shay abadan weligey waxabay yaraatee heshiisoona dhexmari maba jiraba waa ka booday haddaan kama soclaynin qaala nabi sal slam ba wuxuu yidhi faajishu lii warniyahow ii ogolow wiilkan ajishu ii ogolow lii wiilkan ka reeb waa kale indhexmada wiilka taagan oy qaala wuxuu yidhi maa ana bimujiizihi laka kulama ogolaanayo mana ku siinayo ee ii socay wiilkayga qaala balaa fafcal warma lay samee qaala wuxuu ma ana bifaacili ma samaynayo waan isku celceliyey qaala mikras mikraskaa soo marray faajirka ahaa yaa wuxuu yidhi bal qad ajaznaaka la ajaznaahu laka waan u jeeda warkan iskaga daa buu yidhi hadda soo kii lagaa hama inuu rajulun faajir minxun weeye minxun mararka qaar waa ficlaadaa ha waxaa laga yaabaa hadalkii hore ee haddaa lagu lahaa inuu faajirtii baa ku taagan bal xoogoo abaal ah yar gudbiso oo xumaantii la sheegaayay ha kaa yar yaraatee inuu leeyahay waa dhici kartaa marka wuxuu yidhi war iskaga daa iska daa buu yidhi ayb marka wuxuu yidhi qaala abu jandal saxaabiga abu jandal ana wuxuu intaa leeyahay ay macshar almuslimiin muslimiiney edeelkiin ugadim waxaacelin ila lmushrikiina gaalada cadowgahaa waqad ji'tu anoo imaaday musliman xaala muslimahay alaa taruuna soo ma aragtaan maa qad laqiitu waxaan kala kulmay ee cadaab iyo dhibaataa wa kaana qad cudiba mid la cadaababuha cadaaban shadiidan aad loo cadaabay filaahi ilahay dartii iyo tawxiidka uu ku dhawaaqay ayaa loo cadaabay xarkii baa gooyey ul iyo baa laga badiyey marka dhibaatadan iga muuqata soomihina kuma aragtaan maxaad ii celinaysaan dar buu ku taagaya laakiin maslaxa ka weyn baa la xaqiijinayaa adigana farig baa ilahay kuu furi doonaa buu nabigu sal alla alay slam yidhi farig baa ilahay kuu furi doonaa danta weyneen wadanno anaga burburin wey ah, xamaasadan yayna qaadin hadalkaaaba wato xawaasadiisa waa xanuun badan tahay sax adoona ilahay faraj kuu furi annagana waxaan wax weyn ka helaynaa heshiiska maanta waana sii dabcdaadi abujandal waa soo baxsaday waan arki doonaa guul baan laga gaaray maslaxadii iyo heshiiskii laba sane muslimiintu meel walbaba dacwadooda ku gaadhay ayagoo toban kun ah ayay maka qabsadeen laba sane kadib ah, marka xeelad iyo maslaxada meesha tana taalla midda kale ninkan cadowgii gacanta looga gelinayo aabbihiisa dhalay baa loo dhiibayaa aabbahana si kastoo wax kuu yeelo idbin ma dhaafayso kolay ilmisiiskama dilayo ayadana waa ku jirta meesha <clears throat> qaala wuxuu yidhi faqaala cumar bnu khadaab baa isxaji waayo wuxuu yidhi faataytu nabiyallaahi baan u imaaray sala allah alay wasalam qodobba culus baa meesha ka dhacay faqultu waxaani alasta nabiyallah soo nabi ilahay matin xaqan oo dhab ah qaala wuxuu nabigu bala haa nabi baana qultu waxaani alasna cala alxaqi soo xaq kuma taagnin wacaduwuna cadowana cala baatil baatil kuma taagna qaala wuxuu balaa haa jirta qultu waxaan falima nucdi daniyata fii diinina wuxuu ku daray alaysa qatlana fi ljan waqatlahum fi nnaar hadalladaas way inoo imaan doontaa fi suurati eh, fatx insha allah falima maxaa nucdi u siinayna addaniya gudnimada iyo xaqirra'anta iyo daciifnimada fii diinina diintaanada maxaan u siinaynaa idan haddaan xaq ku taaganna waxaan wax la dhawaysan karaa qaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam inii rasuulu cumarow rasuulka baan horta ahay waxaad ogeyn baan ogahay waxaybaa ugu socda walastu acsiihi kollaba ilahay ma caasinayo ogaantaynaw wa huwa naasiri ilahi waa ii gargaaraya garabkaygu yahay ee waxaad yeeshaa joog qultu waxaan idin yidha walaysad miyaynahayn kunta kaalihayn hadda ka hor tuxadiduna kii noo sheegay annaa samaat ilbayta inaan baytka tegi doono fanaduuf bihi aan dawaafi doono soo kaad noogu bishaaraysay maaha qaala bala waan inugu bishaareeye fa akhbartukuma waxaan kuu sheegay annaa naatiyi alcaama sanadkan inaan tegayno ma sanadkaanaan tegayna baan ku idhi sida loogu garheeray jira cumar qaala wuxuu qultu laa maya sanadkana maada dhihin qaala nabig wuxuu fa innaka aatiih waad tegi doontaa haddaan kugu celine wa mudawifun bihi waana dawaafi doontaa idigoo muxalliqiin muqasiriin ah qofnaan ka baqaynin baad mari doontaa bu nabig alai salam ee sabir sanadkii damba baa la soo xumaystay sanadka ku xigana gacantaaba lagu dhigayba oo maka o dhan baaba gacanta lagu dhigay qaala wuxuu yidhi faataytu abaa bakar abubakar baa daba isku siidaaya u tegi faqultu waxaan ya abaa bakar alaysa hada nabiyullah soo nabigu ilahi ma aha xaqan oo daba alaysa hada nabiyallah nabigu ilahi soo ma aha xaqan oo daba qaala wuxuu yidhi balaaha qultu alasna cala alxaqi sax kuma sugno caduwuna cadow anaguna cala albaaili kuma sugna qaala bala qultu falima nucdi daniyata dulinimada maxaan u siinayna fii diinina diintaada idana bisaata waxa waa dulinime qaala wuxuu yidhi o abubakar ayuha rajulu minhu si adag boola hadlay inahu ninkaad daraga ku taagayso la rasuulullahi wey sala allah alay wasalam xamaasada way kaa tanbadayn walaysa yacsi rabba rabbigiina ma caasinayo wahuwa maasira waanu gargaari doonaa intii uu nabigu u hadlay ba abubakar u hadlaya iimaankiisa fiiri caqligiisa iyo quwadii yaqiintiisa iyo xikmadiisa abubakar radi allahu canhu arda wuxuu ku dhaafay wakaas fastamsik ku dheg magacaad sheegi biqardigii nabiga koorihiisa sala allah alay wasalam gaadiidka nabiga kooraha saa ugu dheganow midigiiyo bilaxooga leexanin meeshuu galagal macsuum weeye wuxuu samaynayo dhan dhan waa min allah amar alluu ku socdaa rasuulka sala allah alay slam waxa madaahirta iyo muuqaalkan yayna kaa tambadinin oo ayna ku taraarin tawalla idinku dhaartay inahu cala alxaq xaq buu ku sugan yahay qultu waxaan ihi buyidhi alaysa kaana yuxadiuna soo nagama sheekayn jirin anna sanati lbayt inaa baytka tegi doono wanaduuf biha dawaafi doono qaala balaa haa afa ahbaraka warbu wuxuu kuu sheegay annaka taatiihi alcaam sanadkanaa tegi miyuu ku yidhi qultu la qaala fainaka aatihi waa tegi doontaa wamudawifun bihi waa dawaafi doontaa yaqiintaada waan rubnaa waana rumaysannahay ee hastabnu asugu waayin qaala zuhriy wuxuu yidhi qaala cumaru facamiltu lidalika acmaala hadallada adag ee nabiga aan ku noqnoqday daraaddeed baa waxaan u sameeyey acmaalan acmaal saalixa cidqu riqaab sadaqaad siyaam cibaado badan baan sameeyey hadalkaa ila dhacay maalintaa nabiga aan kala hortagay calayhi salaam inuu ilahay i dhaafo darteed qaala wuxuu yidhi falama faraqa min qadiyati lkitaab kitaabkii qoraalkiisi qadiyada waa heshiiskii iyo qoraalka iyo sulxigiiye cumradaaba cumratulqadiya loo bixin doonaa soo socoto heshiiskii kamid aheede wuxuu yidhi qaala rasuula sal slam baa wuxuu yidhi liasxaabi wuxuu ku yidhi waa dhammaatay beydka ma gelaysaan baa la qoray heshiiskaaga ku tagtay wuxuu yidhi quumuu ka cafanxaruu dharkiiba ay qabaan waa muxrimiin gowraca xoolihiina hadyaday wadeen meesha ma dhaafi kartaane uma axliquu timaana xirta halkan ku xalaalooba oo halkan ku taxallulo timaa xirta xoolaana gowraca waa noconaynaayo qaala wuxuu yidhi fawallahi baan ku dhaartay maa qaama minhum rajulun hal qof oo istaagaa la waayey hadalkii nabiga sal alla slam <coughs> hal qof oo hadalkii nabiga calayh salaam markuu saa yidhi istaaga oo xoolihiisii gowriciisii u istaagaan la waayey waxaa dhici karta jansha ayaa ku dhacday iyo fargadha iyo naxdin baa ku dhacday naxdin waxaa dhici karta inay xoogo isnabeen inuu lacala laa yuxdiu bacda dalika amra inuu ilahay farajkeena waa dhici karta bal xoogo isarnaba oo wax soo degee waa dhici kartaa waxaa laga yaabaa hadalka nabiga uu leeyahay amarkaas inayna uhujuub u arkin oo sunno iyo istixbaab un arkeen ama ibaaxa iyo banaan bannaanay u arkeen intaba waa suuragal laakiin rasuulka calayh salaam amarkiisa ay og yihiin si marata toos ah ooma maarata mucaaradi karaan mana khilaafi karaan rasuulka calayh salaam sidaa darteed ta'aawiishaas iyo waxyaalahaasa saxaabada loogu tawiiliye o lagu cudurdaaray wa tawiilu wlaa min alictiraab xataa qaala dalika alaa maraat saddex jeer buu nabiga ku celceliyo wa istaaga gowraca xoolaha timaana xirta markaasay dhaqaaqoodeen falamaa lam yaqun markuunan istaagay minhum saxaabada axadun qofna markuu kicin dakala calaa ummi sal waa nimanka hadda canduuftiisa nabiga alay slam iyo amarkiisa u galeerdaayey ah, waxba hadda ku dhacay oo duris ah meeshay ka imaadeen iyo kacbadii ilaahay ayaga u xaq lahaayeen iyo dhibka iyo waxa gaalada adowa ay ku hadlayaan waxaana yaqilaayihiin marka laakiin nabiga calayh salaatu wasalaam maslaxadooda iyo dantooda inuu ku hogaaminayaa ah, meeshu asaga maryadan baana guusha ku jirtaa sala allahu alayh waali wasalam inta badan farganaxa iyo dhibaatada iyo maarata fudeedka iyo waxaa muslimiinta saxwadooda iyo muxuu ahaa dhaqdhaqaaqa mar walba muslimiinta ay leeyihiin waxaa weeyaan xigmada ayaa ka maqan ama maslaxada iyo sidii la rabay waa ilduufaan ama mid aan xigmadii saxdaheed aan ku soconin baa hogaamiyo oo qarka ka tuura qarka ka tuura ayib wailaa ilaahay wacdigiisii iyo woohiisii iyo nasrigiisi iyo guushiisii xaq weyaan sidii bay ku socotaa sunadii nabiga dariiqii nabiga haddii la qaato iyo manhajkiisana waa lagu guulaysan lahaa lakiin mar walbaba mukhaalafa ayaa dhacda waxyaalaha xarakaadka iyo jihaadka iyo inta badanna waad ogtiin dagaalkii nabiga uxud uu la galay kufaar quraysh uu la galay wax yaroo khilaaf ay khilaafeen oo yidhi halkaa dhaafina oo ijtihaad weyn u haysteen in cadawii la jebiyey oo hadda sababay meeshuu taagnaada aan jirin laakiin khilaaf ay nabiga khilaafeen meesha ha dhaafina mar walbaba waa jabki ka dhacay waa ogtihiin ah, qul huwa min cindi anfusikum marka noo tahalaynao dhan qul huwa min cindi anfusikum ama ah, ah. hada haddaad tiraahdo say wax ku dhaceen qul huwa min dib iskugu noqo isbaat wacdigii ilaahi subxaana wa tacala laa yukhlifu lmiicaad ilahay ballantii subxaana wa tacala ma gubyanayo kamana baxayo ee khalalku waa inaga wey saddex jeer buu ku celiyey qof istaagaa la waayey falamaa lam yaqum markuunan istaagin minhum axadun qofna dakhala calaa ummi salamata ummu salama nabig galay haweenkiisa la socdayba ka mideed fadakara laha wuxuu sheegay maa laqiya min annaas wuxuu dadka kala kulmay asagoo caraysan maxaa kugu dhacay rasuul allow <clears throat> intaan amray oon amray oo amray baa warkeyga qaadan waay maxaan adhanayni bu rasuulka calai salaam faqaalat ummu salama waxay tihi gabadh xakiimada oo caaqilada ayay ahayd haweenkaadana caqliga iyo xigmada mararka qaar inaad ka qaadato waa sax sax wey wax oo kugu taagnaada laga yaba inay kaa fujiso oo ku tiraada meeshana ka dhowah marka inaad tirado ada war sheegi ma ah la tasho maslaxada iyo wixii marka ay kuu sheegtana ka qaado umu salama waata radi allahu canha nabiga alay slam si u furdaamisay fiiri yaa nabiyallah nabig ilaahayow atuxibu ma jeceshay daalika inay warkaada maqlaan haa ukhruj adiga bax ficil u bedel arrintan hadalka ah ficil adiga u bedel tadbiiqa iyo camaliga yaa ka maaratay saameyn badan hadalka in arrintu aanan fadhi jirin ha arkaano uma laa tukallim ha la hadlin axadan qof oo minhum ayaga kamida kelimatan hadal xataa tamxara ilaad ka gowracdo badarka geelaada saa u socota hashaada gehda ku dhufo adiga gowrac wa tadcuu aduu yahay dhaxaaliiqaka kii kuu xiiraayo fayaxliiqahu ku xiiro warkaan ii xirnaho timaha lagaa xiiro ayagaa ku fiirsanaya fakharaja waa baxay nabigu falam yukalim axaddan qofna lama hadlin oo minhum ayaga kamida xataa facala dalika ilaa uu sidii ka yeeray neefkii buu gowracay nabiga alay slam geeliisii buu gowracay hadyadaha waxaa ka mid ahaa riti abujahl laanahu llah yo ummadan laga soo qaatay ayaa kamid ahaayo sanka bir oga jirto halkii baa guraac lagu cunay falama xataa facala dalik naxara wuxuu gowraay nabigu midnahu geeda hayadaha wadacaa wuxuu yeeray xaariqo kii xiiray faxaaraqa u xiiray falama ra markay saxaabada arkeen dalika nabiga inuu arrintii ka dhabeeyey wax laabanaysan jirin qaabuu waa kaceen fanaxaruu warkaasay gowraceen xoolihii wajacala bacduhum barkood wuxuu guda galay yaxriqu bacdan barka kale inuu u xiirayo xataa kaada bacduhum barkood wuxuu basiray yaktubu bacdan barka kale inuu dilo hannan murugta haysa darteed reeridii mujidi ee isku beeri gaareen isku gowraci gaareen ah, waa rag calijiid oo rafaasana murugso wey oo madaxooda minjahooda isamaray oo albaharsan marka amarkiina waa fulinayaan uma jaahu waa u yimid uma jaahu niswatun haween baa nabigu u yimid muminaat markii heshiiska dhacay kadib waxaa imaan gabdha muminaada muhaajiraada faanzl allah ilah wuxuu soo dejiya y aladiina aamanuu idaa jaakum muminaatu hadday idin imaadaan muhaajiraat ayagoo idaa soo hijrooday famtaxuun intaad imtixaantaan un um. oo aad weydiisaan baycada iyo aayatulbayca aad ku dul akrisaan faraanka qaada ha u celinina gaalada ah, lanna ayagana xalaalo maaha gaalada muslimiintana ayaga gabdhahana xalaalo meeya xataa balaqa bicisa bilkawaafir ah ha ku haysanina gaalada cismadoodii iyo wixii ay gacanta ku hayeen mxu guurkoodii haku hayanina ah, gaalada eh, gabdhaha gaalada ay qabtaan iska sii daayi weydin kara inima banaana ayagana uma banaana gabdhaha muminaadka ah faalaqa waxaa furay markay ayadan soo degeen cumar cumar baa furay yowmaydin imraatayn laba haween uu furay kaanataa lahu wuu qabay fi shirki gaalnimadii uu qaray oo gaalnimada ku haray ayuu iska furay fataawaja waxaa guursaday ixdaa mujaahid mucaawiya bin abi sufyaan baa guursaday wal midii kalena safaa min umaya oo labadaba gaala markaa ah ayaa guursaday uma rajaca nabiyu sal slam ila lmadiinati bay ku laabtay fajaa waxaa yimid abubasiir baa yimid qisadii abubasiir waatan abubasiir nin la yidhahdo cutba binu usayd baa lalihi jiray ibnu xaaridata thaqafi abubasiir buu mashhuur ku ahaa kunyadaas cutbata ibnu asiid ibnu xaaridata thaqafi radia allahu canhu ardaa batal buu ahaa geesi ah shujaaca qiimo badan waad arki doonta ninkaasaa yimid rajulu min quraysh waa ninka quraysh waana muslim isagoo muslimun maka ka yimid madiina nabiga yimid calayh salaam fa arsaluu waxay ka soo dabadireen fii dalabihi dabasocodkiisi iyo dalabkiisii rajulan laba nin oo imaadeen yihin bay ka soo dabadireen ninka abubasiira hanoo soo celiyey moxamed madiina waa ugu yimaadeen faqaaluu waxay dhaheen alcada aladii ahdigii noo oofi jacalta lana noo yeeshay wixii kuu imaadeen aad noo celinayso fadafacahu waa u dhiibay ninkii abubasiir ahaa ila rajulan labada nin farti ka geliyey waa kana qabsada buu nabiga calayh salaam ilaa nabiga ballankama baxaaye fakharajaa bihi waa la baxeen xataa balaqaa dalxudayfa ilaa ay ka gaaraan dalxudayfa waa madiina meesha laga cumraysta ee laga xarmaday reer madiina miiqaadkooda weeyaan xoogow u yar jirtaa masjidka nabiga calayh salaam hadda magaalada waa isgashay way gaadhay meeshaasaa la yihahda toban kilomitr meelaha inay jirtaa laga yaabaa halkaas markay marayaan duleedkii madiina magaalada ka kabgo-een yay degan yahay kuluuna inay cunaan min tamrin lahum imaadeer weeyaano uu isku daadiyeyoo waxbaba cabsi kama qabaan sheekaa la galay iyo kaftan geed baa la fadhiisto timurcun baa la galay abubasiirana meel bay u tahay faqaala abubasiir baa wuxuu ku yidhi liaxadi rajulayni labadii midkood buu la hadlay wuxuu ku yidhi wallaahi inii la araa waxaan arkaa sayfaka seeftaadan haadaa etana yaa fulaan hebelow jayidan xaalay tahay mid fiican sayd aad u xifdicano tayadahu kuwana tiradaba waa taabig oo qiimo badan waa ammaanay fastalahu laakharu kii la ammaanaya isaguna intuu kala batay yuu seeftii galka ka bixiyeyba faqaala wuxuu yidhi ajal waa runoo nacam oo wallahi inahu la jayid way fiicantaha bal fii afkeeda birlab wey laqad jarabtu waan tijaabiyey bihi seeftan uma jarabtu bihi waan tijaabiyey uma jarabtu dagaalada ku gala iyo wuxuu ku sameeyey iyo wixii buu daldalay seef la yaqaanoon soo laabanin wey faqaala abu basiir baa wuxuu yidhi arinii bal itus andur ilayaan fiiriye warbakeen bal faamkarahu minhu markaasuu makaniyey gacantuu si fiican uga buuxsiyey fadarabahu asagiibuu ku dhuftay oo luqunta kaga jaray xataa baradaya ka qaboobay qofku markuu dhintay waa qabobaya mawt dhiigan kulul iyo waxa markuu tago oo adhi qofka nafta ka baxda xaraarada waa xayaatada iyo ruuxda wey hadduu dhintay waa baraf a laguu ka qabobay soo maqli markuu nafta kasii baxayso xataa barada waa baktiya ka dhiganta wa fara alaakharu kii kala waa cararay caga murux xataa aata madiina magaalada madiina isku sii daayey meel kaloo ileen u dhow oo ku baxsan male bal nabiga ku cararbuusiye fadakala almasjida masaajid buu ku galay isku tuuray nafbaasti fiiri masjidkii laga kali lahaa rasuul islaam ayuu isku tuuray yacduu isagoo ordaaya faqaala rasuulula sal slam baa wuxuu yihi xiina ra'ahu markuu arkay laqad ra'aa hada ducraa siiradu sabab markuu arkay orod ka socdo nabiga alay slam wuxuu yihi laqad ra'aa hada kan muxuu arkay ducra argagax walla kan argagax baa la tusay wax ka dambeeyaba abu basiira ku daba jira oo ka gaar leh falama intaha ila nabiy sal sl markuu nabigu u tagay qaala wuxuu yidhi qutila waa la dilay wallaahi saaxiibihi saaxiibka la dil wa inii aniguna lamaqtuul waa la dili rabaa ana walin ba naga bixin fajaءa abu basir rawakan waa ku agtaagay fala fiiri abu basir waa isdaba istaagay waakan isagoo seefti wata faqaala wuxuu yidhi ya nabiy allah nabigii ilaahayow qad wallaahi oofaa waa oofiyey allahu ilaahay dimataka cahdigaadii iyo ammaanadaadii iyo waxaa heshiiskaadii cahdigii aad gashay ilahay waa ku oofiyey maxaa yeelay qad radabtanii waa ii celisay ilayhim gacantaad ii anaa isdifaacay haddaanu isdifaacay ayaadku malihid adigoo ii dhiibtay uma anjaani allahu ilahay baa ii koriyey minhu xaggooda ilahay uga badbaadiyey marka hadda khalaas waxaa weeyaan eem la-aan baan ahay dadka yaa dhinac ka galaya qaala nabigu sal slam baa wuxuu yihi waylun ummi hooyadaa hoogtay buu yidhi musciru xarbin hooyadii hoogaha miscara xarbin dagaal ooga wey low kaana lahu axadun hadduu qof heli lahaa dad kale oo ciidan kale hadduu lahaa nin dagaal ooga ah oo inuu dagaal qaadan raba oo nimankii u muujistay dagaal weeyaan saa darteed heshiiskii iyo ballantii aan lahaynna annaga kama baxayno asaguna dagaal buu inuu ogaho ciidan iyo taageero u helo sidaasuu nabigu yidhi calayh salaam hadalkiibu wuxuu ka fahmay falama samica dalika markuu arrinka hadalka nabiga u maqlay dagaal buu oogaya markuu maqlay nabiga calayi salaam carafa wuxuu gartay annahu sayaruduhum ilayhim haddana inuu u celin doono tanuu gartay idan dagaal heshiis laguma ayaa la qaaday fakharaja waa iska baxay waa cararay xataa ataa wuxuu tagay sayf albari saaxir albari sayf albari macanaa saaxir albari badda xeebteeduu iska galay halkaasuu ka kullumaysan rabaa dhinacaas badda yambuc iyo meelahaas xeebta ayuu isku sii daayey mudlada ka fogtahay meelahaas yambuc iyo yaa bada leh qaala wuxuu yii wayanfalitu waxaa soo fakaday minhum gaaladii ka soo fakaday abu jandal abu jandal bin iswailkii xargaha ku xidhnaa seetaysnaa ee maalintaa la celiyay isagana waa soo fakaday xariguu ka fakaday falaxiqa wuxuu soo gahaleelay biabibasiir abibasiir oo keligii badda iska agdegan ayuu yimid fajacala wuxuu gudagalay laa yakhruju inuuna soo baxaynin min qurayshin quraysh rajulun nin kama soo fallaagoobo oo muslim oo ka soo cararay ninkaasoo qad aslama soo islaamay ilaa ninkii islaamada xagga nabigama soo aaraya ila heshiiskii baa jira waa la celine laxiqa wuxuu haleelay biabibasiir jihad buu meesha ku samaystay abibasiir buu u imaanayaa xata ijtamacad minhum cisaaba koox baa isku aruurtay meeshii oo iskugu timid waa iska celin karta fawallaahi baan ku dhaartay maa yasmacuuna ma maqlaan biciirin safarey quraysh oo xaggaaya shaam u socota waddaday maraayeen ma maqlaan kharajad soo baxday liqurayshin aleh safar quraysh ay leedahay oo soo baxay ila shaami shaam u socda ma maqlaan jidkabay maraayaan mari madiine iyo agagaarka iyo xeebtan ma mari ilaa ctaraduu lah waa iman baxayaan jidgooyay samaynayaan faqataluum raggii bay layn wa akhaduu amwaala xoolihina waa ka qaadanayaan qariib bay ka dhargeen fa arsalat qurayshu markay gubteen quraysh baa soo dirtay ila nabiyi fariim sala allah alay slam tunaashiduhu llaha ayaa ilahay ku dhaaranaysa waraxiba wa buaacati raxib qaraabadii inuu ilaaliyo iyo qaraabadnimadii inuu ilaaliyona ka codsanaya lamaa arsala inuu soo diro lamaa arsala labadaas macna ilaa wey ilaa arsala faataahu ataahu nimankaa inuu dad u diro oo uu deenaa faraha ee ay dhaga qaadaan ciidanka asaga iyagaa waxba annagaa noo soo dirine u yeero magaaladaada geyso fahuwa aaminu aamin weyaan qofka u yeedhe faman ataahu qofkii u yimaada fahuwa aamin qofkii ku imaada aamin weeyaan ma haysana ma soo celin fa arsala nabi sal slam ilayhim markaasu wuxuu soo xarooda marka muhimaddii waa la gaaray waa la soo xareeyey faanzal allahu tacala ilahi baa wuxuu soo dejiyey waladii kafa aydiyahum ilaahay waa allaha reebay gacmahooda gaalada cankum xaggiina markay dhibaato idii geysan rabeen waaydiyakum gacmihiinana reebay canhum xaggooda bibatni makata maka gudaheeda min bacdi an adfarakum calayhi markuu idila adkaysiiyey kadib aad guusha hesheen xataa balaqa xamiyat aljaahiliya anafadii iyo mxuu ahaa qabyaaladii xuneed iyo jaahiliyadii ay qaateen buu ilahay ka sheekeeyey subxaana wa tacaala oy diinta oga leexdeen ayadan inay kusoo degtay abubasiir bay ishaaraysa laakiin waxaa mashhuura ah inay kusoo degtay xudeybiyada marka la joogay maka la dul joogay heshiiskiina dhacay siddeetan kufaari quraysh kamid oo ah ka baxday ayaa soo baxday oo rabtay muslimiinta oo harsanaysa inay ku basiyaan markaasaa laga elhelay ayagii baa lasoo qaqabtay markaasuu nabiga iska sii daayay calayhi salaatu wasalaam ayagiina gacantooda ilahay baa qabtay muslimiintan gacmahooda ilahay baa qabtay oo heshiiskii la ilaalinayay wa kaanat xamiyatuhum ficiladooda xun iyo anafadooda iyo qabyaaladday ku dhaqaaqeen waxay ahayd annahum ayagu lam yuqiruu inana qirin annahu nabiyullahi nabiga inuu nabigii ilaahay yahay mayna qarin xamiyada xumaadda ka midta jaahiliyada ku dhaqmayeen walam yuqiruu bismi illahi raxmaan raxiim mayna qirin bismi illahi raxmaan raxiim tira bay dheheen laba saddex waxaalu baynahum wa bayna albayt muslimiintii muctamiriinta cumrada u yimid iyo kacbadii bay kala reebeen xamiyat aljaahiliya la sheegay taas qaala abu cabdillaahi wuxuu yidhi macara alcurri ah. walowlaa rijaalu muminuuna wanisaa muminaat lam taclamuuhum an tadaruuhum watashukum minhum macara macaradaasyuu marka kelimadaas hadduunan jirin rag iyo haween muslimiina oo mustaضcafiina oo maka weli joogoon soo hijroonin oo haddii aad dagaal ku qaataan laga baqaayo inaad dhibaato ayagana gaarsiisaan waan ugu fasixi lahayn buu ilaahi subxaana wa tacaala yidhi ah. marka haddii aad iska gashaan ayagoo joogo waxaad la kulmaysaan macara macaradu wuxuu leeyahay macara macarat alcuri qaala abu cabdillaahi macara macna alcuri wey curiga waxaa la yihahdaa aljarab baa la yihahda cudur geela ku dhaco oo milil iyo dhacaan uu ka daato cadhaahaana ayaa la dhihi jiray marka aad baa igu dhici waad cadoonaysaan shiddo iyo dhibaato iyo murug iyo walbahaar baa ka dambeyn haddaad weerar iska qaadaan hebel baa disheen heblaad disheen masaakiintii muslimiinta meesha ku jira wayna kala garani baad warjaafaysaan dhibaata ka dhacaysa marka tazayaluu low tazayaluu lacadamna aladiina bi weyaan low tazayaluu hadday soomi lahaayeen kuwaasi meesha ku jira ragga muslimiinta ee gaalada ku dhex jira hadday ka soo bixi lahaayeen markaasi gaalada waan cadaabi laheen waan ugu sallibi laheen immaazuu tazayaluu macnaheed weeye low tazayaluu ay low immaazuu hadday socmi lahaayeen ay soo bixi lahaayeen marka waa inuu fasaxi lahaayeen waxamaytu lqawma xamayt aljaahiliyadi buu marka ishtiqaaqaad iyo macaani fara badan ay leedahay iyo garada wuxuu leeyahay xamaytu lqawma baa la dhahaa ay manactuhum waan ilaariyey ximaayatan wey masdarkeeduna xamaytu bimacnaa manactuhum bay ku imaataa waan ka manciyey qowmkii baan ilaariyey macnaa waan manciyey ximaayatan masdarkeeda haddii xamaytu aad tirahdo wa axmaytu haddaad tirahda axmaytu lximaa aad tirahdana waxaa loola jeedaa jacaltuhu waxaan ka dhigay ximan meel lamagala ahoo beertan iyo sharmadan oon la gelaynin laa yusqan aan loo gelaynin yaa loo isticmaalaa wa axmaytu rajulana waa la dhahaa iyadoo oo idaa aqlabto markaad ka cadhaysiiso masderkeedana ixmaaan bay ku timaadaa ku gedgedinayaa wa qaala caqiil baa wuxuu yidhi ama cuqayl cuqayl ibnu khaalid can zuhriyi wuxuu ka weriyey qaala curwa wuxuu yidhi faahbaratnii caaishatu waxay ii warantay ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam kaana inuu ahaa yamtaxinuhunna haweenkii muhaajiraadka markay imaadeen lama celinayo sida ragoo kale xalaal ooma in lagu marka imtixaan baa laga qaadi wabalaqanaa waxaana soo gaarhanay lama anzala allahu tacala markuu ilahay soo deji an yurudduu inay u celiyaan ila lmushrikiina mushrikiinta maa anfaquu waxay bixiyeen calaa man ay ku bixiyeen haweenka haajara hijroodeen min aswaajihim haweenkay qabeen ah haweenkii gaalada kasoo kacaya ee muslimaadka noqday ee raggii qabi kasoo tagay islaamay iyo kuwii muslimiinta ka cararaya oo gaalada u galay lagu xallin meherkeedii xoolihii rag baa xoolo maalgashaday diintii ilahi wuxuudi subxaana wa wixii idiin imaada gabdhaha muslimaadka celinaysaan wixii raggaa ka galana u celiya idinka waxay naga tago kufaaru quraysh aadana idinkana hayni socodeen dhaqaalahoodii tii gaalowda oo gaalada u gasha waxba adaba soconinay dhaqaalihiina ka qaata sidaasa yaa soo degtay nacam an yaruduu ila mushrikiina maa anfaquu calaa man haajara min aswaajihim waxaa kama uu ku xukumay cala lmuslimiin allaa yumsiku inaynan haysanin gaaladan ka cararta haweenkay qabeen biciise milka waafir aynan ku qabin gaalnimadii guurkiisi iyo caqdigiisi iyo cismadiisi aynan kusii haysanin naagta haddii gaal adna muslimaa tahay hasii haysaninana lagu xukumay ayaa waxaa dhacday ana cumara cumar ballaqa inuu furay imra'atayn laba haweena oo maxay ahaayeen qariiba binti abi umayatayyo wabnata jarwal alkhusaaciy ina jawalti reer khusaaci meel jarwal yirahda jirta hadda maka ku taalla markaasaa loo nisbeeyey ma naqaan fatزawada waxaa guursaday qariibata mucaawiya guursaday wataزawaja اukhra midda kalena abujahan baa guursaday riwaaya kale waxaa soo maray safwaan inuu guursaday saddex inaaya baa dhici karta ama intuu furay kakaladana guursaday falama abaa alkufaaru waxaan isku wadaa wixii idiin imaada haweena wixii naga galay noo socoyiye wixii anaga noo imaada wixii naga galay ma socoyeynaa saasa aayaddu ka hash oo heshiiskuha marka gaalad way diideen falama aba alkufaaru gaalad markay diideen an yuqiruu inay ogolaadaan biadaa'i maa anfaqa almuslimuuna muslimiinta waxay ku bixiyeen calaa aswaajihim haweenkooda inay u soo markay diideen anzal allahu tacala ilah wuxuu soo dejiyey wain faatakum shay min aswaajikum min alkufaari facaaqabtum faatu ladiina dahabat aswaajuhum min anfaqu haddii aad waxay laga tagaan haweenkiina kamid ah gaalada aadaan oo ayaguna wixii soo celiyan yiri ay diideen inay soo celiyaan aad deena caaqabtum xoola heshaan walcaqbu maa yu-addi marka xoolahii aad gacanta ku dhigteen gaalada ka hesheen caqbiga kaas hadda loo jeedaaye wax siiya markaa kuwii muslimiinta ahaa haweenkiina ka tagay xoolahana ahaynin xilana aan haynin xoolana aan haynin xoolaha muslimiinta ay gacanta kusoo dhigeen ee gaalada ka soo heleen ku siiya buu ilah yidhi subxana wa tacaala waalcaqbu maa yu'addii almuslimuuna baa caqab layidhahda waxay muslimiintu ay gudanayaan ilaa man haajarat kuwa hijooday ilaa man qof baa la siin haajarad ay hijoodato carartay imraatu maltis min alkufaari gaalada ka mida fa amara wuxuu amray an yucdaa in la siiyo man dahaba lahu zawju min almuslimiin qofkii muslimiinta kamid ah haweenaysa ay ka tagtay maa in la siiyo ayaa la amray anfaqa uu ku bixiyo islaantaasi min sadaaqi nisaai lkufaari haweenka gaalada ameerkoodii allah io hajarna ka cararay in wax laga siiyo xoolahan laga siiyo ayaa la amray wamaa naclamu ma soo ogin buu leeyahay musanifku ama raawuhu axaddan qof min almuhaajiraati kamidoo ah irtabad ridowday bacda iimaaniha alxamdu lilah muslimaad gabdho badan oo gaalada ka imaada way jiraan soo islaamay laakiin tu muslima gaalada u gashay maba hayna buu leeyahay hal mid bay sheegaan umulxakam iyo dhihi jiray ayaa jirtay oo radowday wabalaqanaa waxaana soo gaaray ana abaa bashiir ibnu asiid ninkii abubasiir binu asiid ahaa cutb binu asiid bakuyadiisa abubasiir cutba bin abi asiid binu xaaris thaqafi ninkii asagaa qadima cala nabiyi mu'minan muhaajiran nabigu u yimi isagoo mumina muhaajira fi lmuddati muddadii uu ku yimid waan soo marray qisadiisii marka hore uu yimid fakataba alaknas ibnu shurayq oo kufaar quraysh ka mida ah waawaqa ku joojoogsadayoo laba ninna usoo dhiibay ila nabiyi nabiga calayh salaatu wasalaam buu usoo qoray yasalu isagoo weydiinaya abaa basiir inuu soo celi way ka raacdood ogeyd fadakara alxadiia xadiidkii dheeraaway haddaan soo maray ayuu ka hadlay adiga aad u dheeroo qisada si fiican xaqeeda u siiyey oo u faahfaahiyey weeyaan qaala almusanifu raximah llahu tacaala baabun wuxuu ku saabsan yahay ashuruudu fi lqardi kitaab shuruud baa ku jireen shuruudda ku saabsan qardiga iyo deynaha dayn baa laga qaadanataa soo maaha shardi waxaa weeye kafiilkeen shardi waxaa weeyaan shahiidii makhratikeen inaad dhihi karto wa qaala ley wuxuu yihi xadaanii jacfar bnu rabiica can cabdiraxmaan bn hurmus can abi hurayra radi allahu canhu qaal can rasuulilah anahu dakara wuxuu sheegay nabigu rajulan ninbuu ka sheekeeyey sa'ala bacda bani israa'iil reer banu israa'iil qaar ka midoo ah maalqabeenkoodabu wuxuu ka codsaday an yuslifahu alfa diinaar kun diinaar inuu dayn u siiyo markaasaa deena shaahidku muxuu yahay wuxuu yidhi keen kafiilkeen kafaa billahi kafiiran waa shahiidkii mahraatikeen kafaa billahi shahiidan waa kii lahaa marka mahraatikeen waa la dhihi karaa fadafacaha ilayhi ilaa ajali mustama markii dambana waa ka aqbalay waa ku kalsoonaaday xoolihii buu siiyey ilaa ajali mustama muddo la magacaabay muddadii ayada ahayd markay dhammaatayna qisadii waa soo maray inuu ninkii asaga ahaa karaamo ilaahay ka muujiyey intuu xoolihii geedgeliyey uu u diray ninkii badda ugu riday ninkii kalena u helay waqaala ibnu cumar radi allahu canhuma wacataa idaa ajalahu fi lqardi qardiga iyo deynaha la kala qaadanaya hadduu muddo iyo madal u sameeyo yidhaahdo muddadaasaad muddadaa igu keeniya waayahay jaaza wa banaanta in waxba muddo kuwano daynisi iyo ho markaa hesho unbaad keeniye iyo markaa helaan keeniya oo muddada la sheegina waa bannaantahay in muddo la sheegana waa bannaanta iyaduna bacdalmukaatabi wamaa laa yaxilu min ashuruud mukaatabkiibuu ku saabsan yahay wax shuruudda aan bannaanayn allatii shuruudda aan bannaanayn waa tee waa allatii tukhaalifu kitaab allahi kitaabka ilahay diinta loo jeeda oo dhane eh, khilaafsan waqaala jaabir bn cabdillah radi allahu canhuma fi lmukaatabi shuruuduhum baynahum mukaatabka iyo mukaatibka ka sayidka wax kitaabeeyey iyo addoonka wax lagu dhiftay shuruudooda ayagay ka dhexaysaa curfiga iyo caadadooda lagu socosiini wixii jawrana lama ogolo waqaala ibnu cumar baa wuxuu yidhi ow cumar wiilkiisi miyaa mise waa cumar duqi weey labadaa radi allahu canhuma midkooda yahayba kullu shardin shardi kasta khaalafa kitaab allahi kitaabka ilahi iyo diinta khilaafsan fa huwa baatilun baadil weeye wain ishtarada mata hari boqol shardibaa ha shardistay isagoo marfuuc ila nabiyi baan soo maray kulu shardi laysa fi kitab ilah faw bail wain kana mata shard qala abu cabdillaah wa qaala wuxuu yidhi abu cabdillahi albukhaari yuqaalu waxaa la yidhi can kirayhima labada waa laga wariyey can cumar iyo ibn cumar labada waa laga wariyey marka waxba dhima lahaa xadaana cali bn cabdillahi almadini qala xadaana sufyaan can yaxya can camr bint cabdiلraxman ibn ascad bni zurara can caaishaa radi allahu canha mmuminiin qaalad waxay tihi atathaa bariiratu baa u timid tasalu hawada weydiisanaysa fii kitaabatiha faqaalat waxay tihi in shiti haddaad rabto acdaytu ahlaki ehelkaadii waxaan siinayaa xoolihii baan siin sagaalkii qiyadood wayakuun ilwalaau lii walahan anu ii sugnaan falama jaa rasulla markuu yimi adoo isqaban la oo kuwana ay meel taagan yihiin caaishana meel dakaratu dalika arrinkaasi u sheegtay nabiga qaala nabiyu sal la alay slam baa wuxuu yidhi ibtaaciyaa soo gada waftactiqiyaa xore fainama alwalaau liman actaqa qofka wax horeeyaa walaha iskaleh uma qaama rasuulu lahi sal slam cala mimbari faqaala ma baalu aqwaamin wafii riwaayati ma baalu rijaalin rag xaalkood muxuu yahay yashtariduuna shuruudan shuruud shardisan laysat fii kitaab illahi kitaabka ilahi aansal ku lahayn oon diinta aanan waafaqsanayn man ishtarada sharda ninkii shardi shardisa laysa fii kitaab illah falaysa lahu ooma sugnaanin waxba wax u sugnaaday waa marduud wey shardigiisaas wain ishtarada walow in ishtarada walow ishtarada han shardista miata shardin boqol shardiye marka shuruuda sideedaba waxaa loo bandhigi sharcigaa loo bandhigi waxaa heshiis iyo agrimed iyo ballan iyo qoraal la kala qaadanayo qodobada ku qoran sharciga in loo bandhigo wey maxaa xaaraana maxaase xalaala shuruudda baatilka marka waa la turaya baabu maa yajuuzu min alishtiradi waunaya fi liqraaq wuxuu ku saabsan yahay shuruudda maa yajuuz waxa bannaan oo min alishtiradi in shardi la samaysta qofku wax shardistaa wasunayaa istifnaha in wax soo reebto saasaan yeeli iyo waxaasan samayn waxaa mooyeene waa dhihi karaa filiqraari markuu wax qiranayo waxaasaa laygu leeyahay boqol baa lagu leeyahay ilaa kontan mooyeene waa dhihi karaa hadduuna u neefsani markaaba uu sheego oo fasli dheer uuna meesha imaanin tanafuska dhib malehe washuruudu shuruudiina waa ku saabsan yahay allatii yatacaarafuha annaasu baynahum wixii shuruudoo dadku ay isku yaqaaneen oo curfi iyo caadada dhaqanka dadka ah laakiin shareecada aan dhaawacaynin oo diinta aan meel kaga dhacaynin curfiga dadkaa loo daynayaayo alcaadatu muxakama oo acraafta iyo acaadaadka waa la aqbali oo xukun baa laga qaadan maa lam tukhaalif harca haddiina sharciga khilaafin laysa fii kitaabillah marka lagu leeyahay diintana kuma sugna bale way ka hor imaanaysaa jawriyo dulmi bay qoladaasi ku socdeenoo xoolihina nasiib gabadhan yeelanayna waida qaala miatan ila waaxida hadduu yidhahda boqol ilaa waaxida hal mooyeene ow tintayna laba mooyeene ayadana ka waran waa ansaxaysaa hadduu mustadnigu yar yahay oo mustadnabigu badan yahay cagsi hadday tahay waxba dhibaata amalaha sidana ku bukhaari raximah waqaala ibnu coom ba wuxuu yidhi can ibni siriin wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi arajulu rajul qaala rajulu likariyihi nin baa wuxuu ku yidhi ninkuu wax ka kiraysanayey faraska iyo dameerka iyo ka kiraysanaya wuxuu ku yidhi adkil rikaabaka ah, soo geli koorahaadii ratiib iisoo kooree ama faraska fa in lam arxal haddaanan raranin macaka macaada oon yooma kada wakada haddaanan raranin oonan kaa kiraysanin oo aan ku ambabixin talaka miata diran boqol diran baad leedahay adiga koonaha saar isku diyaari gaariga shidaalkiisi iyo wiiisa seebaa muuji oo saafis garee waa kaa kiraystay intaa maalmood ha ii taagnaado haddaa maalintaa bixi waayo oo ku ama bixi waayona kaashkaagii xoolahay waad leedahay buyiri ka warram taasoo kale lamid tahay wakada falow falaka miatu dirham falam yakhruj ma baxin muddadii la rabay ee uu kirada ka qaatay ratigina emameedkeena waa ka xanimo yahay faqaala shuric wuxuu yidhi man sharada calaa nafsihi aayican ninkii naftiisa ku shardiyaa shardi isagoo daaic ahoo aan midna qasbaynin hayra mukrahin aan la qasbaynin daaic buu ku fasiray fa huwa caleyh shardiga korkiisa wey so adimaadi nafka waa kaa kiraysta siaasaa weyaanoo muddada inta adig kugu oolin waxaan haa xoola iska keena dee xoola iska keen baa la dhihi curfigaa saas wa qaala ayuub baa wuxuu yidhi can ibnu siriin ina rajula min baaca dacaama raashin ina soo ma shidna ina rajulan baaca dacaama ninbaa raashin soo raashin garay nin kale uu ka garay lacagtii mashruucda rabay ka kalena qaala wuxuu yidhi lama atika alarbicaa xoolii waan kaa gatay laakiin arbaca haddaana ku imaanin falaysa baynii wa baynaka bee nooma dhexeeyo falam yajib muunan imaanin arbacadii faqaala shuruux baa lilmushtari wuxuu ku yidhi anta akhlafta adigaa ballantii ka baxay faqada cali waa ku dul xukumay in wax beeca kuu jira ijri alaabtana ninkaas wixii rabu ka galan karo xadaana abulyamaan qaal ahbar haddii ay dhamaj jiraan oo xoolihii uu ka xanimay oo dhibaato u geystay oo kira ku socotay arrimo ay jiraanna waa loo qabsan karaa xadaana abu damaan alxakm bnu maafic qaal ahbarana shucayb qaal xadaana abu zina can acrad can abi hurayra radi allahu canhu ana rasuula lah sal slam qaala ina lilahi tiscata watisciina isma sagaal iyo sagaashan magac buu ilaahay leeyahay miatan boqol ilaa waaxida hal laga reebay soo maat hal bas laga soo reebay man axsaaha ninkii xifdiya axsaaha ninkii kooda ibnu qayim waad garanay suu ku fasiray ixsaahaasi xifdiya ku camalfala macnahooda fahma intaasuu ku fasiray isku raaciye dakhala janna jannuu gelaya asmaada iyo sifaatka ilahi waxaa janno lagu geli markaad xifdiso ayadaas aad ku wardidood macnaha iyo muqtadayaadka waxay xumbaarsan yihiinna aad waddadooda qaadsiisa ku dhaqanto fadcuu bihaadii aada macnaha fahamsan tahay fadakhala janna jannuu galay inta hadda musanif ku keenay xadiidka macaani fara badan buu leeyahy fawaid fara badane eh, miatan ilaa waaxida weeye dhibaatan male boqol buu ugu leeyahay hal mooyana waad dhigi kartaa baabu shuruudi fi lwaqfi waqafka shuruudda loo shardisanayo waxaa laad waqaftay waxaa tii alla dartii baan u waqfay ayaa tiri ah, waxa ebel baan ku waqfaad leedahay shardina waad raacisay ah, waa waqaf laakiin shardiga waxaa weeye dadka gacanta ku haya ayaa wax ka cuni kara guriga asagaa masaakiinta waqaf uu yahay qol kamidase waxaa saaxan kara ninka ilaalinaya waad dhihi kartaa shuruu xadaana qutayba ibnu saciidin qaal xadaana moxamed bn cabdillahi alansari qaal xadaana ibnu cawn qaala wuxuu yidhi cabdullahi ibnu cawn ibn ardabaan anba'anii naaficun baa igu warramay can ibni cumar radi allah canhuma ana cumar bn khadaab asaaba ardan bikhaybar dhulkii khaybar ee la qabtay khaybar laba qaybood bay heed qaybna xoog baa lagu qaaday qaybna sulx iyo heshiis wixii sulxiga nabiga gacantiisa ku jirtay waa kii yuhuudda heshiis kula gelaayey wixii kale ee xoog lagu qabtayna haniimay noqotay oo dadkii dagaal la waayay baa loo qaybiyey markii khumuska laga bixiyey kadib dhul buu helay faata nabiya nabigu u yimid cumar nabiga alay sala slam fiiha dhulkaa inuu sadaqaystuu rabaa sadaqadu marka duruq badan bay leedahay sadaqadii intaasoo qayb bay leedahay way sii kala fadli badantah nabiguu kala tashanaya faqaala wuxuu yihi ya rasuul allah inii asabtu ardan dhul baan helay bikhaybara la musiba aanan helin maalan xoolaqadun weliga anfasa ka fiican cindii minhu waa dhul beertii iyo biyihii isku qoofala yihiin famaa taamuru bihi maxaad ifaraysaa inaan baxsadaan raba hor alle jidkeen mariyaa qaala nabigu wuxuu yidhi inshita haddaad rabto xabasta aslahaa asalkeeda waqaf baad ka dhigi oo dhulkii iyo geedihii geedbeereedka ahaa iyo timirtii geedka ahaa sideeda laga bedeli maayo sideeda laga bedeli maayo way iska taagnaan waqaf bay ahaan oo la iibin maayo lama sinaayo qof oo hibo lagama dhagaa dhaxli maayo watasadaqta waxaad sadaqaysaa sadaqaysanaysaa bihaa biqallatiha waxay soo saartana waa sadaqaysan <clears throat> geedihii waa waqaf waxa ka soo baxa sanad walbana waa la guri waxaad ugu talagashay ee u niyooto ku sadaqayso qaala wuxuu yidhi fatasadaqa biha cumaru waa sadaqaystay midhihii anlaa yubaaca anahu laa yubaac shuruud buu marka shardistay oo sharciga waafaqsan iyo qaanwasa ku darsaday annahu laa yubaaca walaa yuhab walaa yuraf lamana iibin karo lamana hibayn karo qof layskama siin karo inuu sidaa loo noolaa la rabaa walaa yuurafu haddii aad dhinto ama farciga dhintaanna lama dhaxli kara buuyii shaygan waqafkaasi oogaba gacantaada maalintaa tiri waa waqaf ayuu kaa guuray ma sheegan kartid maslaxadiisa umaad uqumi kartaa iyo gacankuhayntiisa laakiin waxba adi kaa soo galo oo muxuuaha ama aad sheegata ma aha ah, dabcan <clears throat> gacankuhaynta iyo haddii markaa khidamaad iyo qaraamaad waxba dhibaata ma laha lakiin xoolahaadi ma aha ah, xoolahaad ka shaqaynaysa oo kale unbuu noqon watasadaqa biha waa ku sadaqaystay fi lfuqaraa fuqaraduu ku sadaqaystay u niyooday wa fi lqurba qaraabadiisa cumar ayuu iyadana u niyooda ku daray wa fi riqaabi addoomihii xoreynaye mukaatabiintaada xoolahaas keena la yii haddaad keentaan xor baad tihiin uu yii wa lagu fakiyo wa fii sabiili illah jidkii ilaahay mujaahidiinta ku jirtana waa u waqfay wabni sabiili musaafir iska socdoo sayra ka gooday waxbuu ka cuni karaa wadayfi marti ku soo dhacay intaasba waan u ogolahay bu waan u niyooday yani hal shay oo waqafa ya akar min shaksin baad u waqfi kartaa ama akar min sifa intaasoo tilmaana hal shay yaadmi kartaa qoladaas iyo qolada iyo qolada iyo qoladaas waa wada isticmaali karaan waa intifaacsan karaan dhibaato male walaa junaaxa dhibaato mala buu yidhi cumar calaa man waliyaha ninkii tawaliya qofka naadiru waqafka la yidhaahdo waqafka gacanta ku hay ilaa hadduu guri yahay ka warhayn buu rabaa beer hadday tahay waro weeye ilaalinteedi iyo daaweynteedi u baahan tahay wixii maarata waa waqaf intaa tiraa iskama dhaqaaqaysid naadirka ama aduu noqon ama qof kalead ku wareejin kartaa iyo guddi kale wuxuu yidhi dadka tawalinaaya gacanta ku haya waxba dhib malaha an yakula minha bilmacruuf si macruufa ah inuu cuno curfiga iyo caadada wixii cunto iyo loogu talagalay baahida gaarka ah waa ku gudan karaa laakiin wayudcimu waana quudin karaa qofku kuusoo saaxiibadii iyo wixii u imaaday waa siin karaa hayra mutamawilin xoolasa kama dhigan karo inuu xoolo ka tabcado akoonteeda hadba in ku shubtana taas lama ogolo qaala faxadatu bihi ibna siriin baan u sheegay faqaala hayra mutaafirin maana waa isku macno ayra mutaafirin taairka waxaa la yihahdaa xoolahada aad asaasaysa waxa u horeeyay raasumaalkaa ee xoolahada kale ay ka soo jeedaan yaa ta'aul la yidhaahdaa marka maal iyo aasaasulmaal midna in laga dhigta lama ogolo laakiin afkaada waad oga noolaan kartaa buu yidhi cumar waana xadiidkii nabiga alayi slam muwaafaqsan yahay nabigana waa ogolaaday iqraar wallahu aclam billahi tawfiq sala allah wslam cala nabiyina muxamed